allahuma anfacna ma callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaamu abulxusein muslim bn xajaaj min muslim alqushayri naysaburi raximah اllah xadaanii zuhayr bn xarb wacabd bn xumayd fii baabi yuxsharu lkaafiru calaa wajhihi yuxsharu lkaafiru gaalka waxaa la soo kulmin doonaa oo xashriga iyo qiyaamaha isku imaadkiisa la keeni calaa wajihi xaal wajigiisa ku socda saa wajiga ku socda aladiina yuxsharuuna calaa wujuuhim ilaa jahannam wejigooda iyagoo ku socdaa meeshii lugaha ay ku socon jireen dadku xaqii yuu arki waayey oo wejiga siin waayey oo qalbigiisa geli waayey oo uu diidoo inkiray allihii lugaha ku socodsiiyey nicmadaa u galay buu garan waayey marka ihaano la ihaanaynayaa sankiisii iyo kibirkii uu sanka taagi jiray ee xaqa uu ka kibray ee ka santaagay ayaa lagu sanbooreynayaa oo wejigiisii iyo madaxa dhulka lagu wadayaa yuxsharu alkaafiru calaa wajhihi wejiga ayaa lagu socodsiinayaa dadka xashriga iyo qiyaamaha isku imaanayo saddex nooc bay ku imaanayaan kuwa waxay saaran yihiin daabbado oo iyagoo wax saaran oo raakibiinay imaanayaan waa saabiquuna almuqarabuun weeye kuwa saabiqiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala loo dhoweeyey u dhow xaqa iyo khayrka wanaagga badiyey saabiqiinta la yihahdo weeye kuwana iyagoo maashiinoo socdoo lugeynaya imaanayaan waa mu'miniinta inteedii kale kuwana madaxooda iyo wejigooda waxuu dhulka lagu jiidayaa la keenaya waa gaaladii iyo wixii xumaay oo dhan qaala xadaanii zuhayr binu xarb wacabdi bnu xumayd wlafdu lizuhayr qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa yuunus ibnu muxamedin qaala xadaanaa shaybaane can qataada ibnu dicaama qaala xadaanaa anas bnu maalikin ana rajula nin yaa qaala yidhi yaa rasuul allah rasuul allow kayfa sidee baa yuxsharu lkaafiru gaalka see lagu keenaya loo soo kulminayaa qiyaamaha loo keenaya calaa wejhi wejigiisa isagoo ku socda yowma alqiyaama ninta qiyaamo see loogu soo xashrina loogu soo kulminaya qiyaamaha loo keeni isagoo wejiga ku socda aayaddaasu markaa ayuu weydiinayaa nabiga sala allah aleh wasalam markii qudrada iyo awoodda ilaahay la fiiriyo wax adag ma jirto laakiin qofka wuxuuna baranin ama uunan arkin la yaab bay ku noqonaysaa <clears throat> oo haddaba markaad jidhkaada fiiriso labada lugood eed aragtay ee dhuudhuuban iyo jidhka intiisa kale oo xooggaas aragtay leh oo hadda labada lugood ay xajinayaan ooyna dheelinaynin oo qofku uuna agga midna u dhacaynin ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala bay ku timid iyo sakhirid ilaahay uu sakhiray subxaanah marka wuxuu leeyahay wejiisaa ugu imaanaya qiyaamaha qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yidhi alaysa miyuunan ahayn alladii allihii amshaahu socodsiiyey calaa rijlayhi labadiisa lugood ku socodsiiyey fi dunyaa adduunyada qaadiran mid kale soo ma aha calaa an yumshiyahu inuu socodsiiyo calaa wajhi wejigiisa yowmalqiyaama alqiyaama soo awoodaa ma laha qaala qataada balaa wacizati rabbina waa karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cizada iyo qudrada iyo halabada ilaahay baa ku dhaartay allihii lugahaas ku socodsiiyey qofka ee u sahlay inuu lugihiisa ku socdo jidhka intiisa kalena uu xajiyo waa kana inuu wejiga ku socodsiiye subxaanahu wa tacaala baaban wuxuu ku saabsan yahay sabqi ancami ahlidunya ehludunyaha midka ugu nicmo iyo barwaaqo badnaabaa waxaa la tiimbinayaa fi naari naarta waa midkii gaalkahaa adduunyada laakiin loo nicmeeyey waxba loo sahlay wa sadqi ashaddihi midka ogu daran buusan xagga dhibka iyo baahida iyo faqriga ee mu'minka ahna filjannati jannada ayaa isagana la timbinayaa isaguna xaalkooda ayaa laga hadlayaa qaala xadaanaa camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaanaa yaziid yani yaziid ibnu haaruun qaala akhbaranaa xamaad ibnu salamata ibnu diinaar can haabit ibnu aslamin albunaani can anas bni malik ilbasri abu xamza radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi yuutaa waxaa la keeni doonaa biancami ahli dunyaa ehlu dunyaha midkii ugu nicmo iyo barwaaqo badnaa oo min ahli naari ehlu naar ahoo gaalnimo ku dhintay baa la keeni yowma alqiyaama maalinta qiyaamo fa yusbaqu waxaa la tiimbinaya yuqmasu riwaayo kale yusbaqu waxaa la tiimbinaya fi naari naarta sabqatan tiimbin naartii baa la dhex gelinaya lagu tuurayaa uma yuqaal intii laga soo saaraa waxaa lagu leeyahay ya bna aadam ibna aadanow hal ra'ayta ma aragtay khayran khayr qadun weligaa ma aragtay ma aragtay baa la weydiinayaa arag weligaa khayr ma ku soo maray ma aragta hal marra ma ku soo maray bika adiga naciimu wax barwaaqaya nicmaha qadun weliga fa yaquulu wuxuu leeyahay laa maya wallaahi buu ku dhaaranaya yaa rabbi rabbigu inaan wax khayr iyo nicmaa midna aan arkay weligay waa ninkii intaa loo nicmeeyey ee wax walba loo diyaariyey cunto iyo cabid iyo jiif iyo gogol iyo wax walbaba iskugu daray ee dhibaato adduunka ku arkinba saas ehlunaar markuu noqdo naarta lagu tuuro wixii o dhan waa iloobayaan wixii o dhan waa iloobayaan laannu naarta walciyaadu billaah qalbigay gelaysaa qalbigay geli tatalicu cala alafida markaase wixii oo dhan oo dhan bay halmaansiinaysaaba cadaab iyo qiiq iyo naar basta buu garanayaa wa waxaa kaloo la keeni doonaa biashaddi annaas dadka midka ugu daraa buusan baahi iyo dhibaato iyo gaajo fi dunyaa adduunyada oo min ahliljannati ahlujannaha noqday adduunkase dhib soo maray iyo rafaad hadday jirro noqoto hadday xanuun noqoto hadday walbahaar murug noqoto gaajo iyo rafaad oo dhow soo dhammaystay laakiin muwaxid muslim oo ilaahay ku xidhan ahaa jannadii markii la keenaa fa yusbaqu la tiimbinaya sabqatan tiimbasho fi ljannati jannadii baa hal mar la dhex gelin niciimteedii iyo barwaaqadeedii iyo anhaarteedii iyo webiyaasheedii markaasaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay ya bna aadam in aadanoo hal ra'ayta ma aragtay bu'san wax dhib iyo faqri ah qadu weligaa maku soo maray hal mar rabbika maku soo maray arag iska dhaaf shiddatan wax dhiba qadun weligaa maku soo maray bika adiga fayaquulu wuxuu leeya laa maya wallaahi yaa rabbi rabbigayow maamara bi ima soo marin buusun wax dhiba qadun weligay walaa ra'aytu shiddatan dhibna ma qadun weligay buu leeyahay nicmadii barwaaqadii la geliyay halkaa mar yaa wax allaala wixii xusni iyo murug iyo xanuuna oo dhanba waa ka tegaya keliya waxaa ka soo haray alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ilaahaygii murugta iyo dhibka iyo wax dhan naga dhaafiyo naga tagsiyey allahaasa alxamdu lilah umula taagaya baahi iyo gaajaba mabahayaba oo adduunyadiibaaba qofkii xogow faqri iyo dhib soo maray waa kadib deena nicmo iyo barwaaqo lugaha loo geliyo oo gacanta u garsho yaa muddo kadibba iskaba iloobi wixii uu soo maray oo dhanba su u socday iyo qaabkiisii iyo u hadlaayo markaad weydiiso tira warwaran barwaaqe iyo weriga dhibbu soo maray wuxuu leeyaha dhibka sheesa waa maxay ka warran ninkii janno la geliyey wax dhibaato ah oo qalbigiisa ku hadhaysa ma jirtaba yaraatee baabu jazaau lmu'mini qofka mu'minka abaalmarintiisa bixasanaatihi xasanaadka uu la yimid adduunyada fi dunya ayaa lagu abaalmarin addunyada lagu abaalmarinaya waalaakhirati aakhirana waa lagu abaalmarin wixii qofka mu'minkaa uu wanaagaho la yimaada adduunka cibaadadii badanigeed iyo tii maaligaheed iyo wixii mucaamalo wanaagsanaya wixii silaturaximi qaraba xiriirinahaa sadaqaadkii wax alla wixii khayra uu la baxay cibaadadii dikrigaheed carabka intaba wuxuu la yimid adduunyada adduunyadana wuu ku heli xayaato wanaagsan oo ayiba ah aakharana jannadii weyneed baa u dambaysa uu ka helayaa wa tacjiili xasanaati alkaafir gaalka xasanaadkiisii waxaa loogu dadajin fi dunya adduunyada amaa gaalku camal kasta uu yimaado la yimaado ilahay ugu dhowaado habaan manfuuran wey aakhara waxba kama helaayo hada ijmac qur-aankana waa caddeeyo nas weeyaan ayib laakiin wixii camaloo wanaagsan oo la yimaado ilaahay darti oo la yimaado niyana aan u baahnayn sida muxuu ahaa silaturaximka qaraabada la xiriiriyey iyo dadka oo nafaqaadka la siiyo gurmadka ummadda loo gurmanayo iyo waxa noocaas oo kale ah ee ilaahay darti oo la imaanayo taa ayada ah adduunyadaa lagu barwaaqeynaya adduunyadu caafimaad ku heli awlaad ku heli xoolo ku heli lagu baalbaalin lagu ammaani madaxnimo iyo muuqaal uu ku helaya oo roob iyo nicmo lagu siini aakhara se waxba ugama horeeya maxaa yeelay gundhigii iyo salkii iyo aasaaskii baa ka maqan tawxiidka iyo iimaanka yay acmaashu ku dul dhisantaa kol hadduun iimaan lahayn wax camalaho meeluu qabsado leh ma jirto camalkiisa meel u qabsanaya ma leh xaddaana abubakr bin abi shayba wazuhayr binu xarb walafdu lizuhayr qaala xadaana yaziid binu haaruun akhbaranaa hamaam binu yaxya can qataada can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ina allaha laa yadlimu muumina ilaahay qof muumina kama dulmiya xasanatan xasana ula yimid yucdaa biha xasanadii waxaa lagu siinayaa fi dunyaa adduunyada nicmiyo barwaaqo iyo wuxuu ilaahay subxaanah wa tacaala ugu talagalay nicmadu qalbigay ka soo fushaa xataa qaala calayhi salaatu wasalaam laysa alghina can karati alcarad inama alghina hina nafs qofku wuxuu u maran karaa in xoolo badan iyo barwaaqo iyo wuxuu raba iyo hawadiisa loo diyaariyo inuu arrintaas u maleeyo waxaad arkaysaa qof wax yaroo ariya iska haysto afarta neefoo ariya ama in yaroo cooshad yar iska haysto ama miis iskala fadhiyo oo faraxiisa iyo suu mabsuud u yahay aad yaabayso iska faraxsan innaba haba yaraatee aan ku jirin wax nafsiyaad ah oo xanuun iyo murug oo ku taagan ba aysan jirin iska qanacsan ku nicmo ilaahay siiyey oo barwaaqo haysto oo wuxuu raba adduunka muuqaal fiican la siiyey oo cariiri ku sugan aan waddada socon karin saaxan karin cuni karin oo barwaaqadii oo dhanba qalaq ku dhacday ayaa jirta marka sacaadadu waa qalbiga ogaanteeda lahada sacaadadu iyo liibaantu iyo raaxadu iyo qaninimadu qalbiga weeyaan laysa alghinaa can karati alcarb inama alghinaa hina nafsi buu nabiga calayh isalaatu wasalaam yiri waadantina waa qalbiga iyo nafta wa ama gaalka fa waa la quudin bixasanaati maa camil wuxuu sameeyey oo xasanaadkiisii bihaa xasanaati maa camila biha wix allah wixii xasanaada uu sameeyey lilahi ilaahay dartiina wuu sameeyey fi dunya baa ugu abaalmarinaya adduunyadaa lagu abaalmarin oo nicmadii barwaaqo uu ku helaya xataa idaa afdaa markuuse gaaro ila alaakhirati aakhira markuu gaaro lam yakun lahu xasanatun xasano ooma sugnaanin yujzaa biha laga abaalmariyo maxaa yeelay iimaanka wax walba ka horreeyey alla muunan rumaynin subxaanahu wa tacaala kol haddoonan la rumaynina aakharo qof muumina unbay wax ku leh xadaana <clears throat> caasim bnu nadr ataymi xadaana muctamir bnu sulaymaan bnu darkhaan qaala samictu waxaan maqlay abii aabbahay sulaymaan buu ka wadaa xadaana qataada bnu dicaama can anas bni maalikin annahu xadaa can rasuuli illah nabiga calayhi salaam buu ka warramay ina alkaafira gaalka buu nabigu yidhi idaa camila xasanatan hadduu sameeyo udcima waa la quudinaya bihaa xasanadii iyo wanaaggii uu sameeye ducmatan cunto min addunya adduunyada xaggeeda la quudinayo oo nicmo lagu siin wa ama almu'minu muumin kase fa ina allaha alle yudakhiruhu lahu waa u kaydeynaya xasanaatii xasanaadkiisi fi laakhirati aakhiro u kaydeyn wa yucqibuhu wuxuuna u dadejin risqan risqi fi dunya addunyada calaa aacatihi daacada ilahay aeecay buu risaaqada addunkana ku siinayaa oo ilahay ugu nicmanayaa aakharana waa lagu kaydin qaala xadaana moxamed bin cabdillaahi aruzi qaala ahbarana cabdulwahaab bin caطa can saciid ibn abi xaruub can qataada bni dicaama can anas bn malik can nabiy sala اla alay slam fi xadiiayhima qaal baabu wuxuu ku saabsanya maalu lmu'min qofka mu'minka tilmaantiisu kazarci waa sida beer dheelli oo kale beer dheelli ah wa maalu lkaafiri gaalka tilmaantiisuna ka shatarati alarzah geedka bardaha la yidhaahdo oo kale wey tilmaantaasuu nabigu bixinaya taswiir amhaasha iyo tilmaamaha wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u bixin jiray inay dadka wax fahmaan waxay dhahaan bilmiaali ittadixu lmaqaal mihaalku wax ku cadaadaa marka muminkina waxaa lagu tilmaamay dheellida waxaa weeyaan beer galleya bal abuur ama masegacadee abuur dhowr maalmood kadib waxaa soo baxaysaa mici baa soo baxaysaa cidaa yara way yar dheeraanaysaa hal uluq bay ku taagan tahay intaa yara dhuuman ee taagan een dabeesha iska celin karinee dabeeshu hadda dhur u tuurtuurayso yaa dheelli la dhahaa kadib waa dheeraanaya luunkii baa adkaanaya luunka hadduu adkaado kor uga baxo baaldhoor buu soo ridaya baaldhoorkaa kadib subulkii baa soo dhacaya waa adkaanaya wahaakada beeraleyda way garanayaan gallayda iyo masagacaddayda iyo sidaa u baxaan zarciga marka hadda waxaa laga wadaa waa dheellidii hore ee tabarta darreed kaafirkusa ka alarza geed weyn oo barda la yidhahdaa jira salg weyn oo xoog badan oo dabeel kasta oo dhawaa imaato iska foori mooyeen aan dhaqaaqaqayn oo laankas waxba aan dumaynin oan dabeel waxba yeelaynin xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana cabdullah cala can macmar can zuhriyi can saciid can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhi mahalu lmu'mini muminka tilmaantiisu ka mahali zarci dheelli oo kale weeyaan laa tazaalu riixu dabayshu ka zuuli mayso tumiilu inay leexleexinayso kol xaggay u leexi dabayshi halkay ka tagtana da way istaagi tu kale haddana way saaxini saasay dabeeshu ugu wadaysaa marka waasee tilmaantu xaggee ka socota walaa yazaalu lmu'minu dheellihiisu saa kuma taqaananaha walaa yazaalu lmu'minu muuminkana ka zuuli maayo yusiibuhu lbalaa inay imtixaan iyo balaayo ay asiibayso mar waa jiran yahay waaka waa xanuunsan yahay kol carruurtii baa si kaa kol xoolibaa sika hadba dhibaato hadba duruuf hadba xaal iyuu mar walba ku jiraya waxaasoo dhan sida dheelidii oo kale wey hadba waxaasa ku dhacay kadib dembigiisi baa lagu dhaafaya waxaasoo dhanba hadduu ku sabro oo inaa lilah wainaa ilay raajicuun yidhaahdo oo uu ilaahay subxaanahu watacala qadarkiisa aamino waxaasoo dhan waxay u tahay isaga camalkiisi bay u roon tahoo dembigii baa laga hoobeynaya darajaadna waa loosii kor baa lagu sii qaadaya adduunkii baa marka waxaasoo dhan lagu marinaya si aakhara uu tago isagoo darajo fiican leh wamahalu munaafiqi munaafiqa tilmaantiisuse markaa ka mahali shajarati alarz geedka arziga la yidhahdo wey alarz geed weyn oo waxaa weye sallad iyo jirid laho adag wey bardaha busta dhihi jireen culamadaana inoogu fasiri jireen geedka bardahoo kale wey laa tahtazu aan ligliganaynin xataa tastaxsida ilaa salka ay ka foqdo hal mar unbaad arkaysaasoo xiidihii loo taagay oo fuqay oo dumay hal mar buu dumi mooyeene inuu iska dabeelay ma dhacayso marka waqtigiisa dhamaado mar umaa salka laga qaadi oo asagoo maarata xiriiddo waaweyn afka taagi umaad arkaysaa munaafaqu waa sidaasoo kale suu u feera weyn yahay u xoog badan yahay maalina asagoo aan la booqanin umaad maqlaysaa midkasaga qaamadkiisi baa galo waa baktiyey umaad maqlaysaa mu'minkasta jiro iyo xanuun iyo wax iyo dhib iyo waxaasoo dhan baa looga tirayaa kan waxaa weye wixiiso dhan baa loo diyaarin booshadiisu iska cuni wixiisu baanuba isku dhufanayaa xooggiisi buu leeyahay isagoo ilaahay u tukanaynin u cibaadaysanaynin ayuu ordayaa oo marra uuna qufcayn marka si u wado ee loogu barwaaqeynayo mar unbaa nafta laga qaadaya marka wax loo dambi dhaafay ama laga yareeyey ma jirtee naarta lagu kuusaya walciyadu billah xadaana maxamed bnu raafic wcabd bnu xumayd can cabdirazaq xadaana macmar bnu rashid can الzuhriyi bihada اlisnaadi sanadkaasuu sheegay hayra ana fi xadiid cabdirazaq makaana qowlihi tumiiluhu tumiiluhu meesheeda wuxuu yidhi tufiiuhu waa isku mid tufiiuhu dabeeshaa yaa riixaysa tatafaya dilaalu xagga tuuraysa xadaana بن bn abi shayba qaal xadaana cabdulahi bn numayr wamxamed bn bishr qaala xadaana zakariya bn abi zayd can sacd bn ibraahim xadaanii ibnu kacb bnu malik can abihi kacb bnu malik qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi maalu lmumini muminka tilmaantiisa ka mahali lkhaamati waa sida dheelida min azarci beerta dheelideedoo kale khaamadu waa dheelidii oo min azarci uruuda zuruucda geedaha maarata beeraha zarciga la yidhaahdo ee gelaydii iyo masigcaddeedii waxaasoo laga sameeyo dheelideeda horoo kale weeye tufiiuha riixu dabeeshii baa leexinaysa oo haddanan u reexin tasracuha way legdaysaa maratan dabeeshii baa legdi marbay dheeluhu dhulka saa ugu saaxanaysaa jabi mayso wa tacdiluhaa ukhra marra way toosinaysaa xataa tahiija ilaa ay ka madoobaato oo ay ka angegto yani markaas saa ku soconaysa kadib marxal bay soo mari way dheeraani midhihii bay yeelani kadib dee waxa u dambaynaya inay angegto oo ay noqoto musfaran ilaa ka maaratay madoobaato oo isfiraar iyo jaalle ka noqoto ka duntadeen dun ka noqoto xudaamay ka noqoto saasuu ku socon muuminkana waa saasoo maraaxishaasuu soo marmaraya kadib de marka dambe asagoo camalkiisii ilaahay subxana wa taala darajo fiican siiyey oo dembigiisii la dhaafay ayuu tegaya marka xanuunadan iyo jirooyinkan qofka muslimka hadduu ku sabro maslaxa ugu jirta danba ugu jirta maxaa yeele ajirkaadi lagugu dhaafaya qofka wuxuu noqonayaa sidii barafkii oo kale isagoo la sifeeye oo la dhalaaliya oo muxuu ahaa cadcad sidii barafka o kale ayuu dembi ka noqonaya saasuu noqonaya wamahalulkaafiri gaalkuna ka mahali geedka bardaha oo kale wey almujdiyati ee taagan calaa asliha salkeeda ku taagan mujdiya almunsiba ku taagan calaa asliha salkeedii ku taagan tahay oo salkii bay dhulka si fican u gashay laa yufii'uhaa ma leexinaya shayun waxba wax leexin kara ma jirto oo dabeel iyo wax kasta iyo riixid iyo waxaaso dhan ma dhaqaajinayo <clears throat> saasay iskaga taagnaanaysaa xataa yakuuna ilaahu ka ahaado injicaafuha fuqideeda maratan waxay tahay hal mar bay fuqaysaa ilaa hal mar bay fuqi oo salka ka soo ruqi xataa yakuuna injicaafuhaa ruqitaankeeda iyo fuqideeda maratan waaxida hal mar unbay sal ka soo ruqaysaa oy dumaysaa xadaana suhayr bn xarbi qaal xadaana bishr bnu sariy wcabdiraxmaan bnu mahdi qaala xadaana sufyaan can sacd sacd bn ibraahim an cabdiraxmaan bn kacb bn maali can abihi qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi matalu lmuumini muuminka tilmaantiisa ka mahali ilkhaamati waa sida dheelida oo kale min azarci beerta tufiiuha riyaaxu dabayshi baa riixaysa oo leexinaysa oo leeleexini tasracuha way legdi maratan mar wa way toosinaysaa maratan xataa yaatiyahu ajaluhu ilaa wakhtigiisa ooga imaado wamahalu munaafiqi munaafiquuna mahalu larza geedka birdahoo kale weeyaan almujdiyati taagan allatii laa yusiibuhaa shay waxba uunan asiibi karin waxba yaxyeeli karin leexin karin xataa yakuuna ilaa ka ahda injicaafuha ayada fuqideeda ruqitaankeedu maratan waaxid hal mar musal ka soo ruqi mooyeene wax dabeelahoo idanka ma jirto mu'minka waa saas oo kale markaas isbitaallada iyo waad aragta dadka muslimiinta u bada xanuunka iyo cajiizyada iyo waxa وxadaثnii mxamed بن xaatim ومxamed بن غaylan qala xadaثna bشhr بن sriy xadaثna سufyan can sacd بn ibrahim can cabdالlahi بn kacb بn malik can abi can النبي slى الlaه عليه alي وsلم غayra أna maxmuda qala fi riwayati can bشhrin وmaثل الkafiri kamaثل الأsdah وama ibn xaatim sawd faqala maثل الmunaafiq waa isku mid kama qaala zuhayr suyriiloo kale munaafiq waa gaal isaguba kaafir weeyaan qala wxadaanah muxamed bnu bashaar wcabdulahi bnu haashim qala xadaana yaxya wlqaطaan can sufyaan can sacd bn ibrahim qala ibnu shaab wuxuu yidhi can cabdilahi bn kacb bn malik an abihi qaal waqala ibn bishaas wuxuu yidhi can ibni kacb bn malik can abihi can nabi bnaxwi xadiiihim waqala jamiican fi xadiiayhima an yaxya wamahalu lkaafiri mahalu larzah ayay dhaheen baabun wuxuu ku saabsan yahay mahalu lmu'mini haddana tilmaan kale oo muuminkii u gaar ah kaa hore muqaaranay ahayd bayna almu'mini walkaafir baa la muqaarananayey oo laba geed uu kala tilmaamay suuradaasna wixii laga wada waan fahmay haddana tilmaan kaleoo muminka u gaara xagga wanaaggiisa iyo qiimihiisa marka laga hadlaayo baabu mathalulmumini muminka tilmaantiisa mathalu nakhla geed timireed oo kale wey muminka qofka muminka waa sida geed timireed oo kale wajushabaha ka dhexeeya isaga iyo muminka iyo geed timireed ulmada way ka hadleen o arki doonaan baan ka sheegay xadaana yaxya bn ayub qutayba bnu saciid wacali bni xujrin sacd walafdu yaxya qaaluu xadaana ismaaciil canuun ibnu jacfar akhbarana cubaydullahi bnu diinaar cabdulahi bnu dinaar anahu samica cabdlahi bn cumar yaquul qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ina min ashajari jinsiga geedaha la yidhaahdo ina min ashajari geedaha waxaa ka mida shajaratan geed laa yasqudu uuna dhicin waraquhaa caleenteeda haddii diraac la joogo iyo haddii doogaan la joogo xaalad kastoo lagu sugan yahay caleenteeda ma dhacdo dhulka kama soo dhacdo iska taagnaanaysaa wa inahaa iyadu maalu muslim muslimkoo kale weeye muslimkay shabahdaan faxadiuunii waxaad ii sheegtaa maahiya geedda miday tahay sheega geedda muslimka shabahada ee caleenteedana dhicin bal ii sheega fawaqaca annaas dadkii waxay ku dhaceen oo dihrigoodii afkaartoodii iyo maskaxdoodii iyo maankoodii oo dhan ba ay la aadeen fii shajari ilbawaadi geedihii baadiyaha geedihii baadiyaha lagu dhawaaqay waa quraci waa qansicime waa hebel waa hebel geedihii baadiyaha lagu dhaqaaqay nabigana wuxuu leeyahy maya geedkaa maaha kii geed sheega maya geedkaa maaha qaala cabdullaahi cabdullaahi binu cumar oo yaroo dhallinyaraha ku wuxuu yidhi wawaqaca fii nafsii nafteeda waxaa ku dhacay annaha geeduu nabigu sheegaya inay tahay annakhla geedtimireed fastaxyaytu waan ka xishooday laakiin inaan sheego oodayaasha dhexdooda ka dhex hadlo waan ka xishooday uma qaaluu waxay dhaheen xadiinaa noo sheeg maahiya yaa rasuulallah garan weyne wuxuu odhan mayaadna tiriye geedda ayada ee muslimkao kale noo sheeg qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulka calayh salaam wuxuu yidhi hiya nakhla geedtimireed wey waa muslimkaoo kale qaala fadakartu dalika licumar aabbahay cumar baan u sheegay inaan ku hinqaday oon gartay inay geedda timirta ay tahay geedkuu nabiga sheegaayo waan xishooday qaala wuxuu yidhi cumar laa an takuuna qult war maxaad u sheegi weyday maxaad u sheegi weyday ducada nabiga kugu dhici laheed magacna waa iisoo soo hoyin laheede la an takuuna inaad ahaato qulta kii yidhi hiya nakra inaad tidhahdo la soo boodo yaa xabbi ilayaan ka jecla min kada wa waxaad sheegayso o dhan odayaashii baan ka cabsaday iyo hebel baan ka cabsaday waxaad sheegay o dhanba iyo wax kasta oo wanaaga waxaan ka jeclaan laha maanta inaad koobka ii qaaddo waalidku ilmihiisa wuxuu la jecelyaha qiimaha u korreeyuu la jecelyahay hadday cilmi iyo waxbarasho noqoto hadday madaxnimo noqoto hadday maal noqoto hadii caafimaad najaabo iyo caaqli hadday noqoto waalidka waxa uu horeeya ee wax siin lahaa ilmihiisa wey oo uu rabi lahaa in magac fiican uu soo hoyiyo marka haddaad sheegi laheyd yaa ii ficnaan laheyd buu isagana wuxuu yidhi waxaan ka baqay ka xishooday odayaashiinna oo indhaha taagi baa arkay oo aan wixii sheegi la marka waa iska aamusay geedda marka geetimireedda iyo shabaha nabiga ee ka dhexeeya muslim ka dhexeeya muslimku min yowmi wulida ilaa yowma an yamuut waa khayr isagoo dhanba barake iyo khayr wey qofka muslimkaa ah. khayr iyo barako iyo wanaag weeyaan waa kanoo cibaadadiisii daacadiisii dikrigiisii istifaartiisii qaraabxelirintiisii wujuudkaasi koonka uu joogo dhanba wanaag iyo ficlibu ku joogaa mar walbaba waa saas geetimiradu wax sidaasoo maalintay baxdo ay laan tahay oy dal tahay oo saa usoo baxdo yaa waxaa lagu bilaabay in la intifaacsado iyadoo meel la gaarin markay dheerweynaato midhaheeda ay bilowdana midhuhu maraxishay soo maraayaanoo dhan waxaa wey waa la cuni hadday busri noqoto hadday cirqi noqoto hadday rudob noqoto ilaa ay timir ka gaadho oo timirta aad arkeen intaa timirta ka horaysa waxay soo martaa intaasoo marxalaa intaba waa la cunaa ma bislaanina ka daaya lama cunay ma jirto sida geelaha kale markay bislaasho baa la cunaa tan laakiin waxaa weeye markaysaa usoo baxdal cunidba lagu bilaabi waa nooc gaaroo la jecel yahay nooca labaadna waa la jecel yahay hebel baa la dhahaa nooca kale nooca timirta lasoo goynaya ina ka gaadho waa xagga midhaheedii caleenteedii iyo laamaheediina sidoo kale oo waxaa laga samaystaa intaasoo wax baa laga samaysan gelihii baa laga samaysanoo jaambidii baa laga samaysanoo oloolkii baa laga samaysanoo muxuu ahaa eh, geed markay noqoto guryaha korka laga saaran oo geed markay noqoto tiirar laga dhiganoo shacfi wax layidhaahdo waxaa laga gurtaa xarka laga samaysta laga samaystaayo intaas oo faa'iide ah ayay leedahay marka u dambaysa ay dunto ama ay duqowdo waxay noqonaysaa tiirar bay noqonaysaa laga faidaysanaya marka nafcigeedu sidaasu weligeed baaqi u yahay muslimkuna sidaas wajushabah kalaa ka dhaxeeyo geedaha intooda kale haddii madaxa laga gooyo wayba sii bulaalaan oo way baxaan oo waxay keenaan maaragtay ubax hor bay keenaan iyo laamo hor bay keenaan ayadu laakiin haddii madaxa laga gooyo kow way dhibanaysaa sida qofkii bini aadamka oo kale ay uga dhimanaysaa qaala xadaanii moxamed bnu cubayd alqubari xadaana xamaad bn زaydi xadaana ayubu ibn abi tamiima can abi khaliil اdubaci can mujaahid bni jabrin can ibni cumar qaal qaala rasuulu اlahi sala اla alay slm wuxuu yidhi yowman maalin liasxaabi saxaabadiisa wuxuu ku yidhi ahbiruunii waxaad ii sheegtaan can shajaratin geed usluubkaasna waa usluub tacliimi ah oo aad u wanaagsan wey inuu mucallimka ardada su'aalo weydiiyo waxay keenaysaa baraarujin iyo inay toosaan kow waxay keenaysaa in aqoontooda u ogaanayo fahamka ay u leeyihiin cashirka ayadana way keenaysaa waxay keenaysaa inuu kala barto mustawayaadka iyo qaabka ardadu ay kala yihiin iyo mustawaha ay kale yihiin inay tartan ay sameeyaan oo hadda kadib u dadaalaano oo dhahaan waa su-aaliye aan dadaallo waxaasoo dhan bay keentaa marka waxaa weeye duruq tadriiska qiimaha badan nabigeenna calayh salaam inuu mar walbaba cardul as'ila su'aalo weydiiyo ardada waa waa lagu yaqaanay sala allah alay waali wasalam akhbiruunii can shajaratin ii sheega maaluhaa mahalulmu'mini muuminka oo kale ah fajacala alqowmu qoomkii waxay guda galeen yadkuruuna inay sheegsheegayaan shajaran geedo min shajarin bawaadi bawaadiyaha geedihiisi bay sheegaangeed agtooda oo magaaladooda ku yaallaba yay ka leex lama waafajinin qaala ibnu cumar wuxuu yihi wa ulqiya fii nafsii waxaa lagu riday aw ruucii aniga naftayda waxaa lagu riday waa isku mide amaha nakhlatu geetimarad inay tahay fajacaltu waxaan gudalayfajacaltu waxaan damcay gudagalay uriidu inaan doonaya an aquula inaan dhaho waa geetimaradin andhahan damcay faidaa asnaanu lqowmi qoomka kuwooda odayaashaha waaweynaaye asxaabu sinigaha ah, duqaydii oo abubakar iyo cumar iyo saxaabada ka midii waaweynay yaaba meesha fadhiyo oo geedkay sheegaan ba laleeyahay maya lagu hayaa fa ahaabu waxaan ka xishooday oon ka cabsaday an atakallama inaan isku hadlo meeshaasi falamaa sakatuu markay aamuseen oo dheheen garan weyne nabi allow yuqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam yiri hiya nakla geedtimireeda wey geedka muslimka lamidkaa ah. ayadoo dhanba nafciha min yowmi wujuudiha maalintay imaato ay dhalato <clears throat> ilaa iyo maalinta u dambayso nafci bay leedahay wakadalika almuslim qofka muslimkaana nafci kama zuulo qaala xadaana abubakr bn abi shayba bn abi cumara qaala xadaana sufyaan bn cuyaynata can ibn abi najix cabdullaahi can mujaahid ibni jabrin qaala saxibtu ibna cumara cabdullahi bni cumar baan la saaxiibay ila lmadiinati ilaa magaalada madiina la socday safar bay ahayen famaa samictuhu ma maqan yuxadiu can rasuuli illah asagoo nabiga ka warramaya sala allahu aleyh ali wasalam ila xadiidan waaxidan hal xadiid mooyeene qaala kuna cinda nabiyi sala allah alay slam fa utiya bijummaar fadakara min naxwi xadiiihimaa junmaar baa loo keenay jumaarku waa quwaaxa geedtimireedka quwaaxeeda wey meesha ay ubaxayaan ka soo dhaliso yaa waxa laga soo yaa laga quwaaxaa wax kuusanoo ka soo baxaya hadda soo goosato waxay noqonaysaa wax oo macaan oo laga rugay leeda laga quwaaxo tii buu marka nabiga calayhi salaam gacanta ku hayay cabdullahi bin cumar warka dakihiisa nabiga shayun yudkaru bishay waxba waxbaa lagu xasuustaaye wuxuu ku keenay nabiga calayh salaam geedka midka gacanta uu ku haya quwaaxayo wey halkaasuu ka fahmay qaala waxadadanaa ibnu numayr xadadanaa abi xadadanaa sayfu sayf ibnu sulaymaan qaala samictu mujaahida ibnu jabrin yaquul samictu ibna cumara radia allahu canhuma yaquul utiya rasuulu llahi sala alla alay slam waxaa loo keenay bijumaale bijumaani nakhrin geetimirad quwaxeeda fadakara naxwi xadiiihim geedaha ilan quwax bay leeyihiin midan hadda beeraha oo kale mise gacadayda quwaxa leh galley waan quwax ka raadin hadheen weliga iska ilaali ya masagada galleyda la yidhaahdo ayadoo eh, luunkeeda quwax ma leh ah, quwaxoo fiican ma leh laakiin masagacaddeeda quwax leh ayadaa sii kala fiican waliba mid kiinjlyaa jira kiinje ma garanaysaan kiinje mid layaa jira oo aad u macaan oo beeraladu ay garanayo ku soo saari ayaa jira oo aad iyo aad u macaan geedaha kalena quwaax bay leeyihiin oo waad artay baadiyaha iyo markuu roobka iyo aaranka u dhaco geedo badan waxaa jirta geedaha xanjoolaha la yidhaahdo salkiisa inta carruurta markay la soo baxaan salka hoose wax baruuru wataa ayadana macaanoo la cunaa jirta waa quwaaxay ka mid tahay timirta waa sidoo kale marka dee baadiyaha markii la joogay baadiyaha wax nicmo badan buu ahaan jira roobka da'ay carruurta intay iska fagaagaan ayagoo dharagsan bay iska imaan jireen quwax bay soo heleen waxay soo heleen uneexay soo heleen uneexa mataqaana meelaha qaar bay ka baxdaa geedka uneexaha la yidhahdo ma waxay soo heleen jinow jinow waa isagana meeluu ka baxa ma waxay soo heleen bacaroorkii ma waxay soo heleen dhafaruurti ma dhiikay soo heleen wadanka qaar waxa fahmaaneen dhiikadii dayib mareerkii waxaasoo dhan isku dar soo maarka waa nicamta ilaahay siisay u baa iyaga oo waxay imaanayaan daylan caarta biyahum bay cabbaay hore ka dhaqaaqayaan nicam ilaahay subxaanah wa tacaala uu bixiyey ah, bay ka mid tahay waana caafimaad dabcan caafimaad badanna way leeyihiin ayib qaala xadaana abu bakr abi shaybata qaala xadaana abu sama xadaana cubaydullahi bn cumar can naafic can ibni cumara qaala kuna cinda rasuuli illah sala allahu alayh wasalam nabigaan ag joognay faqaala akhbiruunii ii sheega bishajarati shibihiin bishajaratin geed ii sheega shibhi u eg muslimka aw karajuli buu yidhi ama ninkaoo kalea ah, almuslimi ee muslimka laa yataxaatu waraquha caleenteeda ma daadato qaala ibraahim ibraahim waa abu isxaaqi ninkii la dhihi jira ibraahim binu yuusuf naysaburi abu isxaaq tilmiidu muslim ardaygii muslim wey lacalla musliman muslim qaala inuu yidhi baa dhacdaa laga yaaba wa tu'tii ukulahaa geedaa midhaheedana waxay keentaa kulla mar walba sanad walba way dhashaa wakada wajadtu sidaasoo kale wa tu'tii ukulaha aadaas wajadtuha cinda hayrii aniga kayrkay iyo kitaabkayga musxafka mxuu ahaa nuskhadayda aan haysto waxaa mid aan ahayn aydan saasoo kalean watuutii ukulaha ka helay waxaa kaloo helay walaa tu'tii ukulaha kulla xiinin walaa iyadoon laa la socotana ayadana nusakta kale qaarkood baan ku arkay walaa tu'tii ukulaha kulla xiin marka taas waxaa weeyaan waa marjuux waaye waa wahmi sanad walba wax ma keento ayay noqon markaas taas marka waa wahmi qaarkood riwaayooyinka qaar markuu nabiga calayh salaam sheegay maaluha ka maali muslim tuutii ukulaha kula xiin walaa walaa walaa nam saa ma noqoto saa ma noqoto waxyaali xumaa uu ka anfiyey markaasay isku qabteen walaa tuutii ukulaha saasay u maleeyeen ayay leeyihiin qaala ibnu cumar wuxuu yidhi fawaqaca fii nafsi nafteyda waxaa ku dhacay annaha nakhlatu geesimirad inay tahay wuxuu nabigu sheegay wa ra'aytu waxaan arkay abaabakrin abubakr iyo wa cumara cumar bnu khadaab oo la yatakalamana aan hadlaynin oo geedihii geeskii garanla fa karihtu waxaan nacay an atakallama inaan hadlo oo aquula shay inaan wax idhaahdo faqaala cumar wuxuu yidhi markii dambe uu sheegay yidhi waan gartay ab ayuu wuxuu yidhi la an takuuna qultaha inaad tidhaahdood sheegto axabu ilaya waxaan ka jeclaanaa min kada wa kada waxaas baabun taxriishi shaydaan shaydaan isku dirtiisa uu dadka isku diraayo fitan iyo balaayada uu dadka dhex dhigi markii tawxiidka iyo islaamnimada dadka uu ka saari waayey fitan buu taagan yahay wa bacdihi saraayaah ciidamadiisa iyo kooxihiisa wuxuu dirayaa lifitnati naas dadka inay fitneeyaan buu u diri wa ina maca kulli insaan insaan kasta waxaa maciisa ahaadoo la socdo qariiran mid shaydaanoo saaxiib laho ka hadhaynin ayuu leeyahay shayaadiintu way farbadan yihin qof walbaba horta markuu dhashaba shaydaan baa raacaya malagna wuu raaci haddana shayaadiin kale waxaa jirtaa xoojinaysa oo gabalka markuu dhacaba lasoo kala diri oo iyaguna aafa ah ayaa jirta nacuudu billaahi min ashaytaan rajiim ilahan ka maangallay qala xadaثna cثman bn abi shayba وisxaaq bn ibrahim qala isxaaq barana wqala cثman xadaثna jad can acmash can abi sufyaan abu sufyaan dalxa bn naafic can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canهuma qaal samictu nabiya nabiga calayh salaam baan maqlay oo yaquulu leh ina shaydaana shaydaanku qad aysa wuxuu ka quustay an yacbuduhu lmusalluun dadka tukada ee muwaxidiinta ee muslimiinta inay dib u caabudaan fii jasiirati alcarab jasiirat alcarab waa meeshii islaamku ka bilowday maka almukarama iyo madiina almunawara dhulkaas ku xeeran iyo jasiirat alcarab islaamnimadu meesha ay idbaha loo aasay weeyaan waa meeshii islaamku uu ka daahiray ku xoogaystay ka faafay wey meeshii sidaaseed markii islaamka uu imanayay dad gaalo ah oo asnaam caabuda oo ilaahay ku kufriyey baa joogay islaamnimadii way qaateen tarbiyadana way qaateen way xoogaysteen ayagiibaa waxay noqdeen qaadatlcaalam caalamka inay hogaamiyaan oo islaamka ay meel walba gaarsiiyaan ayay noqdeen marka shaydaankii waa ku adkaatay inay dadkii dib u gaaloobaan walaakiin fi taxriishi isku dirid baynahum dhexdooda uu isku diro tanuu ku guulaystay ah, hadduu ku guulaysan waayo inay dadku gaaloobaan inay isnacaan oo fitan iyo dil iyo dhibaato iyo xasadnimo iyo xan iyo wax alla wixii xumaanaha dadka dhexdooda ku kala tegi lahaayeen tana marka yuu ku soo aruursaday kollay ma gaalayn kartide bal wuxuu leeyahay camalkooda baabi'i ayuu ku dagaalamayaa qaala xadana abubakr bn abi shaybat xadana wakixa xadana abu qura xadana abu mucaawiya kilahuma can acmash bi hada isnaad xadana cuثman bn abi shayba isxaq bn ibrahim qala isa akhbarana waqala cuثman xadana jarir can acmash can abi sufyan daxr bn naafic can jabir bn cabdillahi qaal samictu nabiya sala allah alay slam nabigaan maqlo yaquulu leh ina carsha ibliis lacanahu llah waa malcuunkii nebi aadam jannada ka soo saaray yaa weli nool ilahay buu badiya wuxuu yidhi andirnii ilahu iisug ilaa yowmi yubcauun ilaa qiyaamaha dadka soo saaro intaas asaga waa loo kaadina ama adduunka laga roogo andirni buu yidhi marka adda waa lagu sugayaa baa layidhi ina carsha ibliis carshigiisii carshigu waa sariirta boqorada ayaa carshi la yidhaahdaa ina carsha ibliis ibliis sariirtiisa iyo kuraastiisu calaalbaxri badda korkeeday ahaatay meel bad ah oon aadaan laga maqlaynin oon tawxiid laga maqlaynin oo islaanimo laga sheegayno cidlo ah halkaasuu degayaa saaban looba mashquulinininba ila mar kastoo aadaan u dhac wuu carari meeluna ka cararayno cidlaaduu la tegi marka halkaasuu ciidamihiisa ka soo diraya fayabcau wuxuu soo dirayaa saraayaahu ciidamadiis fayaftinuuna waxay fidnanayaan annaasa dadkay fidnanayaan fa acdamahu midkooda ugu weyn cindahu ibliiskii weyna agtiisa ninka ugu weyn ciidankiisa acdamahu midka ugu daran ugu xoog badan w ugu weyn weya fidnata xagga fidnada mid midku ka fidna badan yahay yuu ibliis agtiisa kaga dhow yahay oo jagada iyo garaadaha lagu taxaya siay u kala maarata fidna badan yihiin ayaa loo kala dhawaynayaan xadaana abu kurayb maxamed bn lcala waisxaq bn imran lafdila abi kurayb qaala waxayba akhbarna abu mucaawiya xadana acmash can abi sufyaan can jaabir bni cabdillahi qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi ina ibliisa ibliis lacanahu llah yadacu wuxuu dhiganayaa carshahu carshigiisa cala almaa biyaha korkooda uma yabcadu sarayaahu ciidamadiisu soo diraya habeenkii baa weliba nabigu sheegay calayh salaam markii gobolka u dhaco markaasaa lasoo diraya xilligaas w xilliga carruurta hala reebelayo ababaha la xidho hala xersxidho xilligaasuu soo dirayaa fa adnaahum kuwa ugu dhow ciidankiisa minhu ibliis mansilatan xagga mansilada iyo martabada iyo booska acdamhum kuwa ugu weyn fidnatan xagga fidnada yajii'u waxaa imaan axaduhum midkood markay wax soo fidneeyaan oo adduunka soo maraan oo dadka dhibaan oo rogaan oo dhibaan dibbaa isaga ribood lagu celin isagaa riboodkii la siinaya fayaquul markaas yajiibu axaddu midkood baa imanaya fayaquul wuxuu leeyahay facaltu kada wakada waxaasaan sameeyey oo waxaasaan sameeyey oo waxaasaan sameeyey dadka dhibaatada u geystay ayuu sheegayaa fayaquulu ibliis wuxuu leeyahay intuu dhegaysto maa sanacta sheeg waxba maaba samaynin buu leeyahay meeshaan kula rabay maada gaarin qaala uma yajiibu axaddu midkood baa imaanaya fayaquulu wuxuu leeyahy maa taraktuhu kama tegin ninkaan ii dirtay xataa faraqtu ilaahan ka kala geeyey baynahu asaga iyo wa bayna imra'ati reerkiis asagii naagtiisaan kala geeyey reerka dhannaa dam wax dhaqaaqay male kala carare aruurti kala fiige oo reerka kala fiig oo ciddii dhanneed bitigaa lagu qaado waa kala tuuray sidaan ugu afuufaye kol habar usoo adeegso kol mid kaloo fidnaala usoo adeegso kol xagga uwataan u lahaa shaki ku kala tuur kala tuuray buu leeyahay qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi fa yudriihi midkan minhu kanuu soo dhowayn wayaquulu ku leeya nacam ant haa adiga adiga ninka raggaa adiga wey qaala acmash uraahu qaala fayaltazimuhu weligu waa isku duubayaa yaltazimuhu ya waa isku duubayaan nacam maxaa waay nicma ma qoran nicma nicma anta sax wey nicma anta yacni nicma waxaa nicmo leh anta adigaa u nicmo leh qof oo dhan ninka fiican adiga wey axsanta qaala axmash wuxuu yidhi raw qaal fayaltazimuhu markaasuu isku duubayaa weliba intuu istaagu dayna saa iskugu duubi oo muxaaraqayni jaceelka u qabo muxuu raadinayaa inamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir in asxaabu saciir la noqdo oo naarta lala galo kol haddii isaga lacaan ku dhacday ehlu naar uu yahay naarta inaan lagu cidlaynin buu raba dadka unaana uu geliyo intaasuu raadinaya dadkiina waxbay moodayaan oo wixii baa laga keli layahay macaasi iyo munkar iyo wadan iyo cadaab waddan cadaabeed wadda naareed jidkii naarta ayaa lagu socdaa shaydaan baana shaqadaa wata meeshuu kuu waday hadda la macaansanaayo ee dadku ayna iska dhaagaynina waa naar iyo jahanamo wey walciyaadu billaah laakiin alxamdu lilah qofka haddii uu toobad keeno shaydaanka iska naaro salaad tukado dikri la imaado wixii uu ku daalayo intaasoo sane uu soo abuurayo o dhanba dekam dekam ah, dembigiisa qofka waa la dhaafaya oohin buu iska sii daynayaa ah, salaad baa u daran iyo sujuud ibliis tawxiid baa ugu daran laa ilaha illa allah inuu maqlo carafo maalinteeda ugu daran jumcada ugu waxyaalahaasoo dhan baa laga shidaa oo uu la halaagsanay marka waa maalin maru ooyayo maruu quslayo dhibaatadaas haysta xadana salamة bn shabiib qala xadana xasan bn acya qala xadana macqil bn cubaydilah can abi zubayr mxamed bn muslim can jaabir bn cabdilah anahu samica nabiya sala اlah alay slam buu maqlo yaquulu leh yabcaثu shaydaanu shaydaanka wuxuu diri saraayaah ciidamadiisa iyo kooxdiisa ilaaladaa fayuftinuuna dadkay fidnanayaan yaftinuuna الnaasa faacdamhum cindahu mansilatan kuwa ugu manzila badaagtiisa acdamhu fitna ka fidnaalaha ee ugu daran buu soo dhawaysanaya fidnaalaha fidnaalahu soo dhawaysan bini aadamkaba qaar waxaa jira hayaaiinulinsi ah shayaaiinulinsi dadka ehlu khayrka ah, ee ehlu salaaxa ah ee ehlu daacada ah ee ehlu cilmiga ah, ee ehlu taqwada ah, ee ehlu waraca ma rabaan maxay rabaan fidnaanahay rabaan kabalaayaha u sheegi oo beenta u keeni namiimada isku dalka ka shaqeeya reeraha isku kicinaaya qabiilada isku tumaaya qoriga watay dadka dilaaya wax dhacaaya kaasaa laleehay noo daaya dhaqaalaaba loo soo dirayaaba la labiiriba shahriyanba wax u qaadanayaa shayaaiinulinsi baa la kuwaas ayagana shayaaiinulinsi shayaaiinuljini baa jira moogta xaddaana cuثmaan bin abi shaybata waisxaaq bin ibrahim qala isxaaq abarna wqala cuثmaan xaddaana jariix mansuur can salim bin abi ljacd can abiih can cabdillahi bn mascuudin qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alيه wasalam nabig wuxuu yidhi maa minkum min axadin qof idinkaynaga mid maaha ilaa waqad wukila bihi waxaa lala xidhiidhiyey ukila waxaa loo wakaasha lagu salliday bay ka dheertahay waxaa lagu salliday oo sida wakiiloo kale qariiruhu saaxiibkiisa min aljinni jinniga ayaa lagu salliday mid saaxiib u ah oo jinna oo shaydaana ayaa loo dhiibaya qaaluu waxay dhaheen saxaabadu wa iyaaka yaa rasuul allah qof kalastaa tiriye maa minkum min axadin baa tiri maa naafiya intaa sheegtay yaad axad tiri munakaratun fii siyaaqi nafye cumuumkaas adi ma ku jirtaa qaaluu waiyaaka yaa rasuula allah adigana ma ku jirtaayo maqarin jinna kula socda qaala wuxuu yidhi waiyaaya xataa anigu waa ila socdaa ilaa ana allaha ilaahay baa acaanani iga kaalmeeyey calayhi ibliiskii jinniga ila socday fa aslama wuuba islaamayba falam yamurni ima amraayo ma faraayo ilaa bikhayr khayr mooyeene jinnigaygani wuuba islaamay yii fa aslama fa uslamu labada waa la xarakeeya waan ka badbaaday aniga uslam waan ka badbaaday aslama huwa waa islaamay falaa yaamurnii ilaa bikhayr khayr buu amraya saasuu nabi sala allah alay wasalam kuwa marka cafaariid ah ayaa jiray oo nabiga alai slam mararka qaar soo weerari jiray kii asaga la socday lagu ogaa waaba islaamayba laakiin cafriitu min aljinni ayaa mararka qaar nabiga calaih salaam weerar ku soo qaaday oo isku dayay inaan waxgaarsiiyaan xataa oo shucla iyo dambaabur naar iyo dab ah damcayna wejiga kaa dhuftaan sala allah alih ali wasalam ilah baa ka badbaadiyey tacawada billahi min ashaytaan arajiim lacana waa qabtay nabiga ala slam waa ka qaalib noqday sala allahu alayh waalih wasalam xadaana yaxya bn muhana wlbashaar qaala xadaana cabdiraxmaan yacliyaani ibni mahdi ibnu xasaan can sufyaan athawri xadana abubakr bin abi shayb xadana yaxya bn aadam can camaarata bn rusayqin kilaahuma can mansuur biisnaadi jari mila xadiiihi ayr ana fi xadiii sufyaan waqad wukila bihi qariinu qof walba waxaa lagu saliday qariin iyo saaxiibkiisa min aljinni wa qariinuhu iyo saaxiibkiisa min almalaaikati malaa'iga mid la socdo oo malaa'iga iyo mid la socdo oo shaydaana intaasuu leeyahay qaala xadaana haarun bnu saciid layn qaala xadaana ibn wahbin akhbarana abu sakhr ayuu xumayd baa la dhahaa can ibni qusayd yaziid ana curwata bn zubayr xadaa ana caaishaa zawja nabiyi sal اlah alيه wasalam xadaatu ana rasuula اllahi sal اllahu alيh ali wasalam kharaja waa baxay min cindiha leylan habeen ayuu nabiga guriga caaisha ka baxay gurigii markii la soo xarooday kadib ayuu nabigu bannaanka u baxay qaalad waxay tihi fakhirtu calayhi khirtu waan maseeray calayhi nabiga bixiddaa u baxaan ka maseeray oo waxay istiri haweenkii kale haweenkiisii kale ayuu amminkana aaday fa jaءa nabiga calayh salaam baa soo noqdoo yimid fa ra'aa wuxuu arkay maa asnac waxaan samaynayo ayadii oo isbaddeshay oo caraysan oo maseer galay ayuu nabiga calayh salaam arkay oo tiiba ahaynba fa qaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu dhacay yaa caaisha maxaa kugu dhacay maxaa waxsi kaa ah hadalkii ma fiicno awjigeeda isbeddel baa ku dhacay ayadii waa kan aqirti ma maseertay ayuu nabigu alai salaam ma maseer baa ku soo gaaray faqultu waxaan bay tiri wamaa lii maxaa igu dhacay oo laa yaqaaru mili anoo kale wuuna u maseeraynin calaa milika adoo kale anoo kale oo gabadhan yara calaa adoo kaleoo rasuulkan kariimka ah sayna ugu maseeraynan uquri waaysan uqurin calaa milika sayna ugu maseeraynan bay tiri way jirtaa waa maseersanay bay tiri haweenku ma ogolo waa maseersan tahay wax kasta hadday maseerto waa ka santaa waa diidaysaa ayadu way tiri waa run waa maseerayo waxaan u maleeyey inaad meel kale aad faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi aqad ja'aki shaydaanuki ma shaydaankaadi baa kuu yimid qaalad waxay tiri yaa rasuul allah awa macii shaydaan ma shaydaan baa macayga ila socda mar walba qaala nabigu wuxuu yihi nacam haa qultu waxaa maca kulli insaan oo qof walba mala socda qaala wuxuu nabiga nacamhaa qultu waxaa macaka yaa rasuul allah xatma kula socda qaala nabiga wuxuu nacamhaa walaakin rabbii acaananii ilahay baa iga kaalmeeyey calayhi korkiisa xataa aslama waaba islaamay buyi sala allah aleh ali wasalam waaba islaamay baabun lan yadkhula axadun aljanna qofna janno ku geli maayo bicamalihi camalkiisa bal biraxmat illaahi tacala ilahay naxariistaa jannada lagu galaa camalkan aan samaynayno jannada ilahay ma goyso jannada ilahay waa qaali alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allah aljanna jannadaasi iyo nicamteeda camalka aan samaynayn oo dhan haddii laisku daro wax yar nooma goyn karo acmaashan waa asbaab sabab weeyaan waxaa sababa kuu noqota la wax aadan filaynin oodan maqaloo arkinoo nicmaa lagu siini raxmaddaydaana kugu siin way ilahay subxaana watacala yuu marka naxariis baa yaa lagu helaa iyo waafajin ilaahay camalkana min baab alasbaab waay xadaana qutayb bnu saciid xadaana leyd can bukayr can muslim bnu saciidin can abi hurayrata can rasuuli illahi sala allah aleh ali wasalam أنه rasuulku qaala wuxuu yidhi lan yunjiya axadan qofna ma korin karo minkum idinka idinkamida camaluhu camalkiisa ma korin karo qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi walaa iyaaka ya rasuul allah xataa adiga rasuul allah camalkaada kuma korin kara miya qaala walaa iyaaya xataa aniga ilaa an yataqamadaniy allah inuu ilaahay igu galeeyo qimdiga waxaa idhahdaa seefta galkeeda ilaa an yutaqamadaniy allahu inuu ilaahay igeliyo minhu xaggiisa biraxmati naxariir ka timid inuu ilaahay igeliyo oo naxariistaan ku hela mooyeene camalkayga iyo janno iskuma dhigma walaakin sadiduu saasuu nab ala slam waxaase yeeshaan sadiduu sawaabka laazima oo camalkiina haba yaraadee mid sawaaba ha noqdo sawaab sawaab muxuu ku noqoni ikhlaas la imow alla dartaa kaa noqoto camalkaadana sharciga ha waafaqsanaado labadaa ku dadaal qaala waxadaanii yunis bn cabdillah al dafi akhbarana cabdullahi bnu wahbin akhbaranii camr bnu xaariin can bukayr bn ashaj bihada isnaadi hayr annahu qaal biraxmatin naxariis minhu xaggiisa ka aatay iyo wa fadlin dheeraad xaggiisa uu nagu tufadulay aan janno ku helaynaa walam yadkur walaakin sadadu ma sheegin xadaana qatayba bnu saciidin qaal xadaana xamaad can ibni zayd bn dirham can ayuuba ibn abi tamiim can moxamed bn siriin can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam qaala maa min axadin qof ma jiro yudkhiluhu camaluhu camalkiisa uu gelin aljannata janna ma jiro faqiila walaa anta ya rasuula xataa adiga rasuul allow rasuulkana ah nabigana ah habeenka o dhanna taagan qaala wuxuu i walaa ana xataa aniga ilaa an yataqamadanii allahu inuu ilahay igeliyo birabbi rabbigay biraxmati naxariis xaggiisa ka aati inuu igeliy mooyeen xadaana muxamed bn muana xadaana ibn abi cabdi maxamed bn ibraahim can ibni con cabdulahi bn con bin arbaban can muxamed bn siirin can abi hurayrata qaal qaala nabiyu sala allah alay wasalam nabiga wuxuu yidhi laysa axadun qof ma jiro minku idinka naga midaho yunjiyi camalu uu badbaadinayo qaaluu walaa anta ya rasuula allah adixata qaala walaa ana xataa aniga ilaa an yataqamadanii allahu minhu xaggiisa inuu iga geliyo bimaqfirati dambi dhaaf iyo raxmata naxariis xaggiisa mooyeen waqaala ibnu con biyadihi gacantiisa ayuu wuxuu saaray hakadaa sida wa ashaara calaa raasi madaxiisa u ishaaray walaa ana xataa aniga buu yidhi tumadaxa gacantii saartay nabiga xataa aniga ilaa an yataqamadanii allahu minhu bimaqfirati warxama naxariis inuu ilahay geliyo mooyeen qaala xaddaana zuhayr bn xarb xaddaana jariir bn cabdilxamiid can suhayr bn abi saalixin can abiih can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi laysa axadun qof ma jiro yunjihi camalu camalkiisa uu badbaadin oo uu janno ku geli qaaluu walaa anta ya rasuul alla qaala walaa ana ilaa yatadaarakaniy allahu minhu biraxma naxariistiisa inuu ilaahay i haleeshiye mooyeene marka waxaad garataa camal kasta ood samaynayso towfiiq iyo alla raxmaddiis umaa lagu helaa jannade ha u malayn yidhi kula badanna kula weynaanin yuuna kula weynaanin oo waslihin aniga waan shaqaystay jannadaydii iyo holahaydii waa diyaarsan yihiin hadhihina raxmadda ilaahay waasaca aan ka barino subxaana wa tacaala naxariista ilahay aan barino qaala waxadaanii maxamed bnu xaatim xadaana abu cabaad yaxya bnu cabaad xadaana ibrahim bnu sacd xadaana ibnu shihaab can abi cubayd mowla cabdiraxmaan bnu cawf can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu lahi sal اlah alيه ali waslm wuxuu yidhi lan yudkhila axadan qofna ma geliyo ninkuu idinka inaga mid camaluhu ma gelina camalkiisa aljanna qaluu waxay dheheen walaati ya rasuula qala wala ana ila an yataqamadani allah minhu bifadli waraxma xadaana maxamed bn cabdillahi bn numayr qal xadaana abi xadaana abi xadaana acmash an abi salix an abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala اlah alay slm wuxuu yidhi qaaribuu dhowaada haddaynan kamaal la imaan karin bini aadam baa tiinoo kamaal boqol kiiba boqol maba keeni kartaane qaaribuu dhowaada waa meeshay fuqahada dhahaan adna alkamaal u dhowaada kamaalka u dhowaada wasadiduu sawaabkana laazima toosnaada oo waxa aad samaynayso iska xaqiiji inuu yahay wax sax ah oo sharciga waafaqsan laba niyadaadana hagaajiso ikhlaas laymow waclamuu waxaad ogaataan annahu lan yanjuwa axadun qofna ma badbaadiyo minkum idinka ma badbaado xadkiin bicamali kuma badbaado qaaluu waxay idhi ya rasuul allah walaa anta xataa adig qaala walaa ana ila an yataqamadani allah biraxmatin wa fadl axaadiis alla inuu isiiye fadlgiisa mooyaane xaddaana ibnu numayr xaddaana abi xaddaana axmed sulaymaan can abi sufyaan dalxabnu naafic can jaabir can nabiy sal l slam mile qaala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandari xadaana jariir bn cabdilxamiid idambi axdama sulaymaan bn mihraan biisnaadina jamican kariwaayat ibnu numayr oo kale cabdullah ibnu numayr buu taabanaya xadaana abubakr bn abi shayba abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata maxamed bnu khaasim can acmash can abi saalix can abi hurayra can nabiy sal la slam bimili wazaadu waabshiruu bishaaraystana intaad iska dadaashaan sawaabka aad laasimtaan khayrka u dhawaataan muxuuaha kamaalka u dhawaataan rajadiinana yana xumaanina iska rajeeya abshiruu bishaaraysta wey bishaaraysta ah. oo marka qofka la yidhaha camalkaadi janno kuma wageli kartid la yidhahdo xoogow quruud iyo quusasho yar gasho yaa la diidan yahay acmaashu waa asbaab kullu muyasaru limaa khuliqa lahu baa soo maray qof walba wixii loo abuuray baa loo fududaynaya kolbaad dariiqii khayrka ilaahay kuu fududeeyo inaad janno gelayso oo khayr iyo wanaag ku heli rabbi kaaga raadli noqon bishaarayso xadaanii salamata bnu shabiib qaala xadaana alxasan bnu acyan qaala xadaana macqi bnu cubaydillaahi can abi zubayr maxamed bin muslim can jaabir qaal samictu nabiya sala allah aleh wasalam baa maqlo yaquul laa yadkhul axadakum axadkiin ma geliya minkum idinka mida axadan minkum camaluhu ma geliyo aljannata janna walaa yujiiruhu camalkiisa kama badbaadiyo min annaari naar walaa ana xataa aniga buu nabigu yidhi ilaa biraxmatin min allah naxariis xaggiisaa aan jannada ku gallo oo naarta ilahay nooga badbaadiyo mooyeen qaala waxadaana isxaaq bin ibraahim akhbarana cabdulcaziiz bin muxamedin akhbarana muuse bin cumbaxa xadana mxamed bn xaatim lafdul qal xadana bas xadana wahayb xadana musa bn cuqba qaal samictu aba salamata bn cabdiraxman bn cawf yuxadidu can caaisha zawji nabi sala allah alay wasalam annaha qaalat annaha kaanat waxay ahayd taquulu tii tiraahda qaala rasuulu llah rasuulka calayh salam wuxuu yidhi sadiduu sawaabka laazima toosnaada waqaaribuu u dhowaada kamaalka waabshiruu bishaaraysta fainahu lan yudkhila aljannata jannada ma geliyo axadan qofna lan yudkhila aljannata jannada ma geliyo axadan qof camalu amalkiisa ma geliye qaaluu waxay dhaheen walaa anta yaa rasuul alla adigana qaala walaa ana aniga xata ila an yataqamadani allahu minhu biraxman xadiisiis inuu igalay aclamu waxaad ogaataan ana axaba alcamali camal midka loogu jecelyaha ila allahi ilahi xaggiisa adwamuhu midka la daa'imo weya in qalaa yaraadeen warka waa gabagabadiisa xaqiiqada dhabta wey dawaamu alcamal hada huwa bayt lqasiid meesha arrintu ay ku aruuraysa waxaa weeyaan camalkan ma daa'imtaa wey dawaamu alcamal dawaamu alcamal wa in qalahaba yaraadeen wax qaliilun daa'imun khayrun min kaiirin munqaic wax yaroo daa'imtaa ka khayr badan wax badan oo kaa iska goyso oo maalmo intaad xoogo wax badan la imaato dabadee aad iska togto iska weligaa waxaad lahataa wardi gaara ooda ka tegaynin ooda la imaan karto oo adiga culays kugu ahayn ooda hadhow ka noogi karin nabiga alai sla waa kii dhihi jiray sala allah aleh wasalam icmaluu adiga inaad noogto mooyeen ilahay naxariista uu ku siina lakiin adiga saadan u noogin wixii aad daa'imi karta la imow daa'im wain haba yaraade dawaam ah, haddaad ka darsatona oo tartanka kaga qayb oo hor u socoto adiga kuu taallaa laakiin waxaad waxaad daa'imi karta noqo yaa cabdallaahi laa takun mila fulaan kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama leyl cabdullahi bin cawr baa saa lagu yidhi hebeloo kale ha noqonin salaatuleyl buu istaagi jiray kadib waa ka tegey marka alumuuru bilkhawaatim arrintu waa khaatimada iyo qofka muxuu daa'imay muxuu ku dhintay وxadثna xسن الxilوان xadثna yعقوب بن ibrahim بن sعد xadثna cبدالعزيز بن مطلب عن موسى بن cقبة بhada الإسناad وlam ydkr abshiru baaban wuxuu ku saabsan yahi إkثاar الأcmaali acmaasha in la badsado والاجتihaadi في الcibaada lagu dadaalo daartan waa daar sahay laga qaadan rabo in laga qaata la rabo daar fanaaw waa meel laga tegayo geedi safar waa waa safar safar weeyaanoo maraaxishii dabaqan can dabaqintii mid ka mida weeye daartan calooshii hooyaa lagu jiray sagaal bilood ama toban bilood in kagoga wax gaarsiiyo adduunyada intaad joogtaa ah xoog ka badan qabriga laga yaba inu kasii badnaado intaasoo kunbaaba lagu jiraaba kumanaan dad ku jira aadan xabaalanba oo dhintay calayhi salaatu wasalaam wain kaanat ruuxuhu fi lcilliyiin haba ahaatay jannada dayib waxaa ka badan waxaasoo dhan qiyaamaha markii la afuufo meesha la tegi doono ima jannatun khuld wa ima cadaabun abadi sarmadi marka waxaa weeyaan waxaasaa soo socda nin walba marka waxaad boobtaa cibaadada boob oo waxaad la imaan karto hoo marsan karto oo ilahay hortiisa la tegi karto ood berri ku noolaan laheed oo jannaad ku geli laheed diyaarsan wey xadaana qutayba bnu saciid xadaana abu cawaanata alwadax can ziyaad bn ciraaqata can muqiirata bn shucba ana nabiya sala allahu aleh waalih wasalam sallaa waa xata intafaqat qadamaah ilaa ay lugihiisa ka bararaan salaatuleyl ayuu u taagan yahay ilan laguha qofka markuu muddo badan taagnaado wuu gorarayaa dhiiggiisa waa hududaayaa waa bararayaa faqiila lahu waxaa lagu yidhi atakalafu ay atatakallafu taada kala maqan atatakalafu haada sidan maa isku kallifaysaa nabi allah wuu isku dhibaysaa walxaal qad qafara allahu ilahay uu kuu dhaafay laka adiga maa taqadama min dembika dembigaada wixii hormaray wamaa ta'ahara wixii dimaray wuxuu ilaahay kuu dhaafay miyaa sidan habeenkao dhan u soo jeedaa isku dhibay nabi allow faqaala nabigu wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuura hadduu ilaahay nicmadaa iyo barwaaqadaa iyo dembidhaaf isiiyey oo ilaahay ii bishaareeyey miyaanan noqonaynin nicmadaasi shukrigeeda mid la imaado afalaa akuunu miyaanan ahaanaynin cabdan addoon shakuuran nicmadaasi ilaahay iigale ku shukriya shukru nicam wey salaaddu buu tukanaya nabiga alayh salaam iyo cibaadada iyo daacadan nicmada ilaahay sii ku shukrinaya markaasaa darajadiisa sii kordhaysaa sala allahu aleyh waalih wasalam qala xaddaana abubakr bin abi shaybata wibnu numayr qaala xaddaana sufyaan can ziyad bn cilaaqata samica almugiirat bn shucbu maqlo yaquulu laqaama anabiyu sala allah aleh wasalam nabigaa kacay salaatuleyl yuu u taaganya habeen walba xataa warimad ilaa ay ka bararto qadamaha gomadiisii baa bararay warimad intafakhat tafatarad intaba waa isku mid waa bararay intafaqa markaasuu deena sii bararay kadibna bacda alintifaaq tashaquq baa bilaabanaya jeexjeexitaani mashira dilaacdo qaaluu waxay dhaheen tafaduq qaaluu qad qafara allaahu laka ilaahay waaba kuu dhaafaye maa taqadama wixii hormay min dembika dembigaade wamaa taahara xataa waxaadan la imaanin baa ilah kuusii dhaafay maxaad isku dhibaysaa qaala nabigu wuxuu yidhi afalaa akuunu miyaana noqonayna cabdan addoon shakuuran shukuurin badan ah, nabi nuux baa lagu ammaanay calayhi salaatu wasalaam duriyata man xamalnaa maca nuux innahu kaana cabdan shakuura qaala xadaana haarun bn macruuf wa haarun bn saciid alayli qaala waxay xadaana nuwaa bin akhbarna abu sakra wasmahu xumayd can ibni qusaydin wasmahu yaziid can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukado qaama waa istaagi jiray qiyaaman tawiilan yani istaag dheer xataa tafadara rijlah lugihiisa ilahay ka daldalaacaan qaalat caaisha waxay tihi yaa rasuula allah waata su-aaishi weydiisa caaisha wey atasnacu haadaa sidan ma suwadaynaysa isku dhibaysa waqad qufira laka adaa laguu dhaafay maa taqadama min dambika wamaa taahar faqaala wuxuu yidhi ya caaisha afalaa akunu cabdan shakuura addoon shukri maylahayn marka innagoo camalkeenna aan warba loo haynin dembigeennana badan yahay maxaad u malaynaysaa marka jiifkeenna iyo hurdadeenna iyo badaaladeenna iyo mxuu ahaa fuduuliyaadkeenna iyo waqtidhumiskeenna arrimahaas nasal allahi asalama walcaafia allahuma ahdina fi man hadayt baabu liqtisaadi fi almawcida wacdiga in la dhexdhexaysto oo dadka marka la wacdinaayo masaajidda iyo maxaafisha iyo meelahaasi in wati wati laga dhigo wati waqti laga dhigo haddii mar walbaba dadka la hortaagnaado oo la wacdiyo macaankii iyo wixii aad sheegayso o dhanba malaalo iyo cajis iyo waxaa laga qaadaya wahzi waa la hahaamsanaya waa laga daalaya marka waxaa weeyaan wacdiga dhexdhexayd buu u baahan yahay xadadana abubakr bin abi shayba xadadana wakiic wa abu mucaawiya xa xadadana ibnu numayr walafdala xadadana abu mucaawiya can acmash can shaqiiq bin salama abu waa'il qaala kunna juluusan waxaan fadhinay cinda baabi cabdillahi cabdullaahi bin mascuud albaabkiisaan fadhinay annagoo ardo dalabatulcilmi ah cilmisaad oga akrisa nantadiruhu soo bixidiisaan sugi la'aan aan sugaynaa famara binah waxaana soo maray yaziid bnu mucaawiya anaqaci faqulnaa waxaan ku nidhi aclimuu waxaad ogeysiisaan makaanina meeshan inaan fadhino sheekha noo sheegna ma oge fadakala calayhi waa u galay yaziid falam yalbas maba sii nagaanin cabdullahi bn mascuud an kharaja calayna inuu noo soo baxay cabdullaahi faqaala wuxuu yidhi inii anigu ukhbar waa la ii sheegay bimakaanikum meesha inaad fadhidaan ood rabtaan ina wax idiin sheego inuu wacdiyo famaa yamnacnii iima diidan an akhruja ilaykum inaan idiin soo baxo ilaa karaahiyatan waxaan nacayy an amlilakum inaan ina noojiyo oo aad hadhow noogtaan oo daashaan oo xiisi inaga dhammaado ina rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana yatahawaluna waa noo mudayn jiray bilmawcidati wacdiga fil ayaama maalmo gaara ah, ayuu noo mudayn jiray makhaafata saama <clears throat> isagoo nooga baqaayo inaan malal iyo muxuu aha noogno calayna kolka anaga maalin maarata usbuucii waxaa la dhega yom aljumca yom aljumca waa maalinta khudbada la akhriyo dadka wacdigiisa caamka ah weeyaan marka waxaa weeye maalin maalin iyo dadku sida ay nashaad u leeyihiin ayaa loo wacdiyaa xadana abu saciid alashaju qaala xadana ibnu idriis cabdullahi bn idriis alawdi xaw xadana minjaa bn xaaris atamiimi xadana ibn muslim cali bn muslim xaw xadana isxaaq bn ibrahim cali bn khashrab qaala akbarana ciise bn yoonas xaw xadana ibn abi cumara alcadani xadana sufyaan bn cuyaynata kulluhum can acmash bi hada isnaadi naxwa wazaada minjaab wuxuu ziyaadiyey fii riwaayati can muslim uu ka wariyey qaala acmash inuu yidhi waxadatanii camr baa ii warabay mura can shaqiiq can cabdillahi milah dariiq labaada mutaabaca wey وxadna isxaaq بn ibrahim alxandli abarna jrيr بn cabdالxamid can maنsuur xaw xadana ibn abi cumara wlafd low xadana fudayl bn ciyaad can mansuur can shaqiiq can abi waylha qaal kana cabdالlahi cabdulaahi bn mascuud wuxuu ahaa yudakiruna kiina wacdiya kula ywmi khamiis maalin kastaoo khamiisuna wacdin jiray faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi ya abaa cabdiraxmaan kunyatu cabdulahi bn mascuud wey abaa cabdiraxmaanow inaa nuxibu xadiikaka xadiidkaada waan jecel lahay wanashtahihii aad baan u ishtahiynaa u jecel lahay oon u rabnaa walow wajidnaa waxaan jeclaan lahayn annaka xadatanaa inaad noo xadiisto kula yowm maalin walba nooga dhigtid ayuu yidhi xadiidkaana warkaa waa macaan yahay faqaala wuxuu yidhi maa yamnacunii iigama reebayo an uxadiakum inaan idiin sheego maalin walba ilaa karaahiyatu waxaa nacaya an umillakum inaynan noojiyo inaad noogtaan oo daashaan ayaan ka baqi ina rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana yatakhawaluna kii noo mudeeyo bilmawcidati wacdiga filayaa maalmo karaahiyata saamati calayna inaan noogno oon daallo isagoo ka baqaayo <clears throat> yuu noo xilli xilliyeyn jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam bismi illahi raxmaan raxiim kitaabu ljannati wa sifati naciimiha wa ahliha wuxuu ku saabsan yahay jannadii ilaahay ehelkeeda hanaga dhigo wa sifata naciimiha nicmadeeda tilmaan laga bixinaayo wa ahliha dadka jannada geli ayadana waa laga sheekeen baabu sifati اljanna xadaana cabdullah bn maslamata bn qacnab xadaana xamaad bn salamata can haabit bn aslam xumayd aطawiil can anas bni malikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam wuxuu yidhi xufat iljannatu janno ma rabtaa xufat iljannatu jannada waxaa lagu ooday bilmakaarih wax alla waxay nafta necbeed wax alla waxay nafta necbeed dhan ba lagu ooday nafta waxay necabti xalqadan hadda aan fadhina bal ka warrama ya waxay u baahan tahay sabir fadhigaas wakhtiga dheer la fadhinaayo berri la fadhinaayo beridaba la fadhinaayo ilaa aakhirihi masaajidka in lasoo aado guriga aadaanka intii la ajiiba la aado masaajidka xilliga mugdiga iyo xilliga qabowgiyo xilliga kulul iyo la imaado naftu dee waxaa weeya waxay dareemaysaa culays bay dareemaysaa xoolahaadii qalbiga kaaga yaalla ee jecleed oo ayagoo ku dhowraya aad bixiso oo tiraa tanna waa zako tanna waa sadaqadii muslimiinta tanna waa silaturaxim aad tidhahdo bixiso ayadana bal ka warran bal soonka ka warran bisha ramadaanoo idil maalin afka aad waxba saaraynin oo shabadooda dhan oga tagtay xajkase naf iyo maal baa isku dartay ka warran jihaadka naftaada aad u huraysa ka warran xufat iljannatu jannadii waxaa lagu ooday bilmakaani wax allaala waxay nafta naceed waxaa nafta ay nacabtahay markaad shiidho jiidho jannada halkaas ku jirtaa aad u tegaysaa waxufati naaru naartana waxaa lagu ooday bishahawaat wax allah waxay nafta jecleen nafta waxay jeceshahay oo dhan qofka hadduu iska raaco waxaan iska cun waxaan iska cab shahawadan iska gudo waxaan iska dheh xaggee buu u socdaa naartii buu u socdaa ooddi naartii buu qaadaya naartii buu galaya walciyaadu billah waxaddadanay zuhayr binu xarb xadana shabaabatu xadana warqa ibnu camr can abi zinaad can acraj can abi hurayrata can nabi sal slam bimilihi qaal xadana saciid bnu camr alashcafi wa zuhayr bnu xarb qaala zuhayr wuxuu yihi xadana waqaala saciid akhbarana sufyaan can abi zinaad can acraj can abi hurayrata can nabi sala allah alay ali wasalam qaala nabi wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yidhi waa xadiidulqudsi acdatu waxaan u diyaaray licibaadiya saalixiin addoommahayga saalixiintae suusuuban waa kuwa xaqii ilaahay xaqa aadamahaba gutaye maa nicmaan u diyaariyey laa caynun ilraad aynan arkin walaa udun dhegna samicad aynan maqal walaa khatara aan ku soo dhicin calaa qalbi bashar bashar iyo bini aadam qalbigiisna aan weli ku soo dhicin oo ka fakirin nicmada ilaahay uu qariyey ee jannada kuu qariyey wax il aragtay ma aha dhag waxay maqashayna ma aha qalbi wax uu maamin karo uu ku soo dhici karana mabaha waa waxaaso dhan way ka weyntahay misdaaqu dalika warkaasi xadiidqudsiga waxaa sii xoojinaya fii kitaab illaahi qowluhu subxaanah falaa taclamu nafsu naf ma ogo ah, ma ogo waxaynan ogeyn indhaheedii baan waxba arkin oon ogeyn dhagaheedii baan waxba aan maqan oon ogeyn qalbigii waxba ku dhicin ogeyn laa taclamu nafsun maa baynan ogeyn maa ukhfiya waxay loo qariyey lahum ayaga min qurati acyun il qabowsigeeda ishu wax allaala waxay ku qabowsan laheyd ee raaxada isha ahayd ay rabi laheed oo dhan ee loo qariyey waxba kama ogo jazaan juuzuu jazaan waa la abaalmariyey bima kaanuu yacmaluun camalkay samayn jireen ee asbaab ahaan u samayn jireen ayaa ilaahay waxaasoo nicmo iyo barwaaqaa siiyey ah, waa sabab weeyaan xadaana xaarun bn saciid alayli xadaana ibn wahbin xadaana malik bn zinaad can acrad can abi hurayra can nabi sala allah alay wasalam qaal qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi cadatu licibaadiya saalixiin addoommayga saalixiinta waxaan u diyaariyey maa laa caynun raa il waxaynaan arkin walaa udun dhegla samicad ayna maqal walaa khatara aan ku soo dhicin calaa qalbi bashar bashar qalbigiina kusoo dhicin amisaa tahay kuma soo dhicin dukran waa kayd ilaahay u kaydiyey bal ha khayra laakiin maa adlacakum ullahu ilahay inama daalacsiinin calayhi shayga asaga waa wax ilahay inii keediyayoo idinkana ilahay ina daalacsiinin oo ina arkin wey bal ha bimacnaa hayra bay noqonaysaa bimacnaa ismu ficil amarra way noqotaayo bimacnaa dacna way noqotaa iska daa maa adlacakum ullahu calayhi ilahay inama daalacsiin amayna arkine markaad gaadhaan ayaad arki doontaan wey ah, sheekh maxamed khaliif raxmat ullaahi calayhi khudbooyinkiisa markuu aqrinaya markuu jannada ka sheegay nashuuf bacd alwusuul buu dhihi jiray nashuuf bacd alwusuul markaan gaarnaan arki doonnaa ilahay ehl jannaha ka dhigo annagana gadaashiisa nama fidneeyo culammada iyo mashaaikhta iyo dhammaan muslimiinta waxay dhinta allah u naxariisto annagana ilahay jannada firdowsahana uu kulmiyo subxaanah qaala xaddaana abubakr bin abi shaybata wa abu kurayb maxamed bin alcala qaala waxay dhi xaddaana abu mucaawiyata xa waxaddaana ibnu numayr walafdu lah xaddaana abi xaddaana acmash can abi saalix can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga calayh salaam wuxuu yidhi yaquulu llahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi qacdatu licibaadiya saalixiin addoomahayga saalixiinta waxaan u diyaariyey maa laa caynu il waxayna raad arkin walaa udun dhegna samicad ayna maqal walaa khatar aan ku soo dhicin calaa qalbi bashar bashar qalbigiis dukran waa kayd ilahay u keediyey bal hayra laakiin ma adracakum allahu calayh ilahay inama daalacsiin inama tusin uma qara'a falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahu min qurati acyun ayb waxaan ka xasuustaa khudbooyinkiisii sheekhaas sheekh maxamed eh, khaliifa raxmat ullahi calayhi wuxuu dhihi jiray khudbada dambe uuna ka tegi jirin addunyaa ka suuqin intasaba uma anfad rabixa fiihi araabixuun wakhasira fiihi alkhaasiruun labadiisa ka mid addunyaa ka suuqin intasab waa suuq dee wakhtigiisii la gaadhay oo kala gadashadiiyo beeciyo iskugu imaaday saas oo kale uma maqribka markii la gaadho habeenkii markii la gaadho sumuudda hadda wabaa dad baa jooga uma anfad waa lagu kala tegay rabixa fiihi araabixuun intii suuqaas faa'iidana way faa'iiday wa khasira fiihi alkhaasiru intii khasaartayna khasaartay adduunyada waa sidaasoo kale maalmaa la tuulan yahay berri ma barjooga dadka isagaha aakhara la jiraa ninkii khasaarana waa khasaaray ninkii ribxana waa ribxay allahuma ajcalna min alraabixiin xaddaana haaruun bin macruuf wa haaruun bin saciid layin qaala xaddaana ibnu wahbin xadaanii abu sakhr ana aba xaazim salamata bnu diinaar xadaahu qaala samictu waxaan maqlay sahl binu sacdin saacidi yaquul shahidtu macan min rasuuli illah nabiga calayh salaatu wasalaam waxaan goobjoog u ahaa xaadiray majlisan boos iyo majlis la fadhiya wasafakii uu ku tilmaamay aljanata jannada meeluu ku tilmaamay majlis iyo xalqa uu jannada kaga sheekeynay xata intaha ilaa uu ka dhameeyey nabiga cala salam baa la fadhi uma qaala sala allah alay wasalam wuxuu fi aakhiri xadiidihi warka gebagabadiisa wuxuu ku soo gebagabeeyey fiiha jannada waxaa ahda gudaheeda maa laa caynun ra'ad waxaynu il arkin walaa udunu dhegna samacdayna maqal walaa khatara aqlaa qalbi bashara ku soo dhicin uma ikhtara hadi alaya buu akhriyey fatajaafaha junuubuhum dadka saalixiinta wanaagsan dhinacyahooda waxay ka fogaada can ilmadaajici makaanjiifka salaatuleil bay u taagan yihiin injiilkii iyo hurdadii iyo macaankeedii qof walba waa u macaan tahay laakiin ayagu waa ka kaceen yadcuuna rabbahum bay baryayaan hoofan ka ay ka baqayaan cadaabkiisa iqaabtiisa wadamacan raja ay rajaynayaan nicmada iyo barwaaqadiisa iyo fadligiisa wa mima rasaqnaahum waxaan ku masruufnaynaa dadkaasi wanaagsan yunfiquuna waa bixinayaan falaa taclamu nafsun nafmahooga haddaba abaalgudkii wey maa uqfiya lahum waxaa loo qariyey min qurati acyun ilqabowsigeeda jazaan bima kaanuu yacmaluun baabun ina fi ljannati shajara jannada waxaa ku dhex taalla geed geeddaasoo yasiiru raakibu qofka raakibka ahee faras aad u dheereeya saaran wuxuu ordaayaa fii dillaha geeddaa hooskeeda mi'ata camin boqol sano laa yaqdacuha uuna salkeeda soo gaaraynin iyo fiiddeedii uuna gaarayn boqol sano hadduu faraska eriyo geedda ayadaa meesha u dambaysay hooskeeda ka bixi maayo wa dillin mamduud waa midku ilaha qoraan ku sheegay waa hoos mamduuda meel walbo jannada ka mida ah geeddaas iyadaa midh laamaheeda iyo waa ka muuqdaa xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana layun can saciid bn abi saciid almuqburi can abihi can abi hurayra can rasuuli illahi sala allah alay wasalam nabigu qaal wuxuu yidhi ina fi ljannati la shajara jannada waxaa ku taalla geed shajara magaceeda duubaa la yidhahda duuba duubaa la yidhahdaa la shajaratan yasiiru raakibu ka wax saaran fii dillia hooskeeda wuxuu socon miata sana boqol sano dilli marka la leeyahay yacni laamaheedii iyo geedaha geedka asaga laamihiisii hoos jiri lahaa wax ayaa laga wadaa dilliga hadda laamihiiba laga wadaa iyo caleenteedii iyo hooskeedii ayada ilaahay maarata geedka meeshii uu ugu talagalay haddii hoos lahaan lahayd taasaa laga wadaa wailaa jannadu qoraxna ma jirto habeenna maaha ah, marka waxaa weeyaan eh, iftiin iska nuurahay wey jannadu waa iftiin nuur ah qorax ma arkaysid maalin iyo habeen ma jirto ah, iftiin wey calaamooyin bay leeyihin culimmada bacda riwaayaat bay ku soo aroorayaan calaamaad in habeen la galay xilliga adduunyada habeen meeshii ahaan jirta oo kale calaamaad irkhaau sutuur xoogow waxyaale iftiinka oo yar gaabtay iyo mxua maalinta iftiinka u batay eh, intaas weye laakiin qorax ma jirto laa shamsa fiiha walaa zamhariir ayib geeddaas marka waa geed weyn bacd riwaayaad caddaynayaan waxay soo daadisaa ama soo tuftaa ama ubaxeeda ah libaasu ahluljanna dharka ahluljannaha yaa ka soo daata oo dhashaa xadana qutayba bnu saciidin qaal xadana muqira yani ibn cabdiraxmaan alxizaami can abi zina an abi hurayra can nabi sal ly slam mila wazaada laa yaqdacuhaa ma goyn karo salkeeda i meesha u dambaysa ma gaari karo si kasta hadduu u ordo xadana isxaq bn ibrahim alxandali aqbarana maqzumi qaal xadana wahid bn khayr can abi xaazim can sahal bni sacdin isaacidi can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam qaal ina fi ljannati jannada waxaa ku dhex taalla la shajaratan geed yasiiru raakibu ka wax saaran fii dilaha hooskeeda uu ordi miata caamin boqol sanuu socon oo laa yaqdacuhaa uuna soo afjaraynin oo goyn karin meesha geedkaasama dhammayn karaacnin hooskeeda qaala abu xaazim faxadatu bihi nucmaan bin abi cayaashi zuuraqi baabu sheegay xadiidkan faqaala wuxuu yidhi ninkaa nucmaan layidhaha xadaanii abu saciid alkhudri ba anna ii warramay can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabigu inuu yidna fi ljannati shajara jannada geed baa ku taalla dhuuba la yidhaahdo yasiiru raakibu ka wax saaran uu socon aljawaada alraakibu ka saaran aljawaada araakibu yasiiru raakibu aljawaada mafcuulkii yasiirudaas wey yasiiru wuxuu soconayaa alraakibu midka saaran aljawaada faras aad u dheereeya faraskaasoo weliba almudamar jawaadkaas ka sifeey almudamar faraskii jawaadkii almudamar la boglaalay assariici orodka badnaa ayuu soconayaa miata caamin boqol sano oo maa yaqdacu haddana uunan soo afjarayn inuuna goyn karin meesha u dambaysay geedkaas kama bixi karo oun ka sii horeeya baabun wuxuu ku saabsan yahay ikhlaal ridwa ahwan ixlaal baa fiican in la dhaso ixlaal ma qorno waa ridihii ilaahay oo lagu dejiyo calaa ahliljana ahlujannaha lagu dejinayo falaa yaskhadu ilaahay u carhar maayo calayhim korkooda abadan weligay u carhar maayo midda ugu qiimo badan wey waridwaanu min allahi akbar nacam ridaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ridaha ilaahay baa wax walbaba ka weyn haddii nicmo iyo barwaaqo lagu siiyo abaar ka dambayso jirro ka dambayso xanuun ka dambeeyo cadho ilaahay ka dambayso faa'iido iyo dhadhan ma leh laakiin dhadhanku wuxuu ku imaan markii barwaaqo iyo nicmo lagu siiyo rabbi waa kaa raadi noqday kuna cadhoon maayo xadana maxamed bn cabdiraxmaan bn sahm xadana cabdulahi bn mubaarak ahbarana malik bn anas ilxa xadana haarun bn saciid alayli walafdu lah xadana cabdulahi bn wahbin xadana malik bn anasin can zayd bn aslam can caطaa bn yasaar can abi saciid alkhudri sacd bn malik ana nabiya sala allah alيh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi ina allaha alla yaquulu liahli اljanna ahlujannaha wuxuu ku dhihi ya ahla اljanna ahlujannow iclaan markay maqlaan bay fayaquuluuna waxay dhammaantood dhahayaan labayka rabbana wasacdayka ilah waan ku ajiibnay liibaankan adaana siiyey oon kugu liibaanay waalkhayru khayr fii yadayka gacmahaadu ku jira khayro idil fayaquulu ilahay wuxuu leeyay hal radiitum raadi ma tihiin ayagoo nicmadii iyo barwaaqadii si maarata ku dhex jira ayaa haddana wuxuu leeyay ma raadli ma noqoteen fayaquuluuna waxay leeyihin wamaa lanaa laa narda oo maxaana u raadi noqonin yaa rabbi rabbigayow nicmadaasaad siisay cadaabna waad naga waqad acdaytana adoonna siiyey maa lam tucdi waxaadan siinin axadda min khalqika qof khalqigaada kamid adoon waxaadan siinina siiyey maxaana u raadli noqon raalli baan nahay fayaquulu wuxuu leey alaa ucdiikum mayna siiya afdala wax ka fiican min dalika waxaad haysataan fayaquulu wuxuu le quuluna waxay leey ya rabbi waayu shayin afdalu min dalika maxaa ka fadli badan fayaquulu wuxuu leeya uxillu calaykum korkiina waxaan dejinayaa ku sureeyaa ridwaanii aniga ridahayga ku xalaaleynan siinayaa falaa asqatu caroon maayo calaykum korkiina bacdahu ridaha kadib abadan weligayoo dambayni caroon maayo allahuma jcalna minhum ya rab baabu taraa'i ahljanna ehlu jannaha araggooda iyo istusidooda ay istusayaan ahlalghurafi dadka gorofooyinka saaran kamaa sida yuraa loo arko alkowkabu xidiga fi samaai cirka ka muuqda jannada kuwa ku diray baa sii kala koreeya darajaad bay sii kala leeyihiin ayagii baa waxay istusayaan barka oo barka kale war gurigaa fiiri war sartaa fiiri sida day xidig oo kale yaa qof meeshaa saaran yahay jannadii baa lagu sii kala darajaad isagoo qofkii janno gale uu liibaanay haddana darajaat tartan baa loo baahan yahay xadana qutayba bnu saciid xadana yacquub yani bn cabdiraxmaan alqaari can abi xaazim can sahl bni sacd bni saacidi ana rasuula allahi sala allah alay slam qaal ina ahla ljannata ahluljannuhu layataraa'awna waxay istusaayaan ooy fiirinayaan algurfa gorafooyinka dhaadheer filjannati ku yaal kamaa taraa'awna saa isku tustaan alkawkaba xidiga fi samaa cirka ka muuqda meel fog ka muuqda qaala faxadatu bidalika nucmaan bin abi cayaash baa u sheegay faqaala samictu abaa saciidin alkhudri baa anaka maqlay yaquul asagoo le kamaa taraa'una alkawkaba duriy xidiga ifaaya adduriy ifaaya fi lufuqi jiho ashariy fuqi sharqiy dhinaca qorax ka soo bax ka muuqda awil qarbiya qorax udhax ka muuqda xiddigaasaan isku tusina xiddiga afiri u dhaama iyo dadka ahlujannahao ku jira kuwa kale ayay farta ku fiiqayaan وxadثna isxاaq بن ibrahim أhbarna الmkزumiy xadna whayb can abi xaazim bisnaadayn jamiican naxو xadiiثi yacqub xadana cabdullahi bnu jacfar bn yaxya bn khalid xadana macan xadana maarixa xadana harun bn saciid alayr walafd lah xadana cabdullahi bn wahb akhbarani malik bn anas can safwan bn sulaym can cطaa bn yasaar can abi saciidin alkhudri ana rasuula اllahi salى اllah alيh walih wasalam qaal ina ahla اljanu la yatanaawuna ahla اlghurafi dadka gurafta iyo gurafooyin kale min fawqihim korkooda ka muuqda yay istusayaan kamaa sida tatara'awna isku tustaan alkawkaba duriya xidiga iftiinka badan alqaabira ee tegay min alufuqi jihooyinka jiha kamida ku tegay ka muuqda min almashriq qorax ka soo ba'a bilmaqrib ku fog kaasaad u fiirsaanoo kale litafaaduli maa baynahum yacni si ay u kala fadli badan yihiin dhexdooda ayay u kala korreeyaan wey qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah tilka taas iyo qorafooyinkaas sida xidigga loo fiirinayo manaasil alambiyaa ma ambiyada boosaskoodii iyo mansiladoodii martabadoodiiba laa yabluquha uuna gaaraynin hayruhum qof annabi ahayn uuna gaaraynin miya qaala wuxuu yidhi balaa taasi ka dhaafi ma ahe waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay rijaalun rag weeyaan aamanuu billahi ilaahay rumeeyey wasadaquu lmursaliina rasuusha rumeeyey ma ahe waa dad mu'miniina oo allaya rasuulba rumeeyey dadka meesha kore laga fiirinayo wey acmaashoodii ilaahay aqbalay subxaanah camalkoodii uu sawaab noqday oo xaqa waafaqay dadaalay khayr badan la imaaday wey baaban wuxuu ku saabsan yahay fii man qof yawadu jecel ru'yat الnabiy nabiga ereygiisa sala اllah alay waslam wuxuu ka jecel yahay biahli ehelkiisa iyo wamaali xoolihiisa ehelkiisa iyo xoolihiisa wax kasta inaad nabi maxamed ka jeclaataa la rabaa iimaankii bay ka mid tahay iimaankii dhabtaha waxay ka mid tahay inaad ka jeclaato nabi moxamed calayh salam wax wadaba naftaada maalkaada ehelkaada reerkaada carruurtaada iimaanka markaasuu xaqiiqa yahay xadaana qutayba binu saciid xadaana yacquub can ibn cabdiraxmaan can suhayl bin abi saalix can abiihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal min ashaddi ummatii ummaddayda kuwa ugu daran lii aniga xuban jacaylka ay jecel yihiin naasun waa dad yakuunuuna ahaan doona bacdii gadaashayda aanay arkin ee gadaashayda imaan doona oo yawadu axaduhum midkood uu jeclaanaya low ra'aanii inuu arki lahaa biahlii bibadali ahlihi ehelkiisa iyo wamaali xoolihiisa bedelkooda inuu arki lahaa aniga jeclaan lahaa oo dhihi lahaa ehel iyo caruur iyo reer o dhan waxaan ku jeclaan lahaa ku bedelan lahaa aragga nabi moxamed sala allahu aleh ali wasalam kuwaasaa ugu jecel buuy nabiga sala allah aleh wasalam uu ku tilmaamay nabiga calayh salaam ikhwaanuhu walaalihii buu ku tilmaamay dadka gadaalka imaanaya innagaan ka midnaha ilahay nagu dare wuxuu ku tilmaamay inaan walaalihii nabiga calayh salaam nahay markaasii saxaabada waxay dheheen awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuul allah wa anagusa walaalaha ma nihin wuxuu yidhi antum asxaabii idinku waxaa idin dheer saxaabtaydii baa tihiin ee walaalay waa kuwa anigaani arkina gadaalka imaan doona intay rumeeyeen raaceen diintii qaateen ku dhegeen jacaylkiisii iyo maxabadiisii iyo salligiisii iyo wanaaggiisi iyo itibaaciisii qalbigooda uu ku weyn yahay kuwaa weeyaan buu nabi sala la ala kuwaas weyaan kuwaa weyn man axaba shayan agara min dikrihi qofkii qof jeclaada sheegiddiisu badiya nabiga ku sallino oon mutaabacayno oon sharcigiisa dabaqno oo axkaamtiisa aan hormarinno oon diintiisa kor u qaadno oon wax walbaba ka hormarino jeceelka calaamaad bay leedahay la rabo qofka itibaac in laga helo iyo raacitaan diinta iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam baabun fii suuqi iljanna jannada suuqeedii jannadii oo suuq leh waa kan suuq bay leedahay suuq bee iyo shira iyo waxba kala gadan iyo ii celiya iga dhiniya ma jirto ma aha waa suuq la diyaariyey dadku toddobaadkii maalinta jumcadoo kale markii la joogo yaa waxaa loo baxaya bannaanka loo baxaya alaab la diyaariyey oo nicam ah oo maxaa barwaaqa ah oo maxaa nicmo ah oo maxaa udgoonah oo maxaa dhalaala ah, oo maxaa iftiin ah waxaasoo dhan ayay dhex gelayaan markaasuu nin walba wuxuu raba ka qaadanaya oo dadku halkaas ku arki oo sasalaami oo la damaashaadi oo xataa haddii la rabo mararka qaar ciyaar xataa ciyaar baa jirta waa la ciyaari geedka hadda duuba la yidhaahdo markay isku imaadaan jumcada iskugu imaadaan maalinta wiigga toddobaadka jumcadoo kale ahaa ile maalmo ma jiro oo qiyaastii waa laga hadlaayo ee isku imaanayaan markaas waxaa weeyaan maalinta waxaa la ym maiid baa ladhaha ym maiid maalinta ziyaadada jannadii iyo barwaaqadii wax ka ziyaadsan oo kalea la sii siinaya geediibaa waxay keenaysaa wax sawd ah oo macaankiisa aan weligii la maqal bay sawdaynaysaa dabeel baa ku dhacaysa markaasay sawdaynaysaa sawdka iyo wax qurux badan oo dhegta u macaan ayay keenaysaa marka suuqiina waa kan xadaanaa wamaa yanaaluuna fiiha waxay ka helayaanoo ka qaadanoo min annaciimi waljamaal nicmood badan iyo barwaaqo badan iyo qurux baa uga kordhaysa adagoo dhanba dabeed ba saa u maraysa markaasa dadkii o dhan quruxdooda qurux kusii siyaadaysa xadana abu cumaan saciid bn cabdiljabaar albasri xadana xamaad bn salmata can haabat ilbunaani can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal ina fi ljannati jannada waxaa ku dhex yaala alla suuqan suuq yaatuunaha dadku ay imaanayaan kula jumcatin jumco kasta fatahubu riixu shimaal dabeesha riixu shamaal la yihahdo ayaa dhabanaysa ruuxu shamaal markaad maka joogto dhinaca shaam dhinaca shaam weeyaan kacbada gadaasheeda ay ka imaataan waa dabeelay carabtu jecleed oo markay xagga ka imaato waa roobka yaa imaada roobkaa imaada saxan saxo iyo udgoon iyo waxay wadataa riix wanaagsan bay wadataa dabeeshaasoo kalaa dhalan fataxfuu waxay ku shubaysaa fii wujuuhihim ehlujannihii suuqa jooga wejigoodii iyo jirkoodii iyo wathiyaaba dharkoodii iyo saa wax daadinaysaa wax udgoon oo dhalaali oo quruxsan markaas ayagoo dhan ba wada quruxsanaanayaan fayasdaaduuna waxay siyaasanayaan xusnan qurux xagga dharka iyo labiska wa jamaalan iyo qurux xagga jidhka iyo midabka iyo wejiga fayarjicuuna waxay ku noqon ilaa ahlihim reerahoodii xaasaskoodii iyo naagahoodii waxaal qad isdaadu ay siyaasadeen xusnan qurux xagga labiska iyo wajamaalan xagga jidhkaa fayaquulu lahum ahluuhum ehelkoodiiba waxay ku dhahayaan wallahi baan ku dhaarannay laqad isdadtum waxaad siyaasateen bacdanaa gadaashaana xusnan wanaag wa jamaalan qurux baa inii kordhay gabdhihii baad deennaa quruxdii iyo waxay la yaa markaasaad deenna gaaydan faraxiyo waxaa raba inaan la kala daalin la kala noogin la cajizin gabdhihii baa marka loo qurxinaya ayaguna intay maqnaayeen baa ayaana lagu sii daayay quruxdoodii fayaquuluuna waxay dhahayaan raggii wa antum idinkuna wallaahi laqad isdadtum waxaad siyaasateen <laughs> bacdanaa gadaashaana xusnan wa jamaala marka waxaa weeye aroos dheeraada oon kala go' lahayn wey baabu awalu zumratin kooxda u horayso oo tadkhulu ljannata jannada gelaysa calaa suurati alqamari dayax oo kale weeye leylat albadri afartobnaada dayax afartobnaada sidiis bay u nuurayaan kooxda u horraysa allahuma jcalna minhum wsifaatuhum sifaatkooda waaswaajuhum xadaanii camar ibn abnaaqin wayacquub bn ibraahim adawraqi jamiican dhamaan can ibni culayata walafdinu yacquub qaala xadaanaa ismaaciil bn culayata ahbaranaa ayub can muxamed qaal ima tafaakharuu raggiiyo haweenkiibaa xogow isku qabtay arrintan marka ima tafaakharuu inay ay faantameen oo raggiiyo haweenkii isku faaneen iyo wa ima tadaakaruu si niira inay mudaakare cilmiya ay cilmi mudaakaranayeen oo masaa'il isweydiinayeen miday ahaataba waxay ahaatabo raggii haweenkiiba wax isweydiiye arrijaalu raggii yaa fi ljannati jannada akaru u badan bay dheheen e, arrijaalu ragga miyaa fi ljannati akaru u badan ama nisaa haweenkii tanaa laisku qabtay ragga u badan jannadii iyo haweenka u badan faqaala abu hurayra wuxuu yidhi awalam yaqul abulqaasim sala allah aleh wasalam nabiga soomuna dhihin ina awala zumratin kooxda u horrayso tadkhulujanna gelayso calaa suurati alqamari dayax suuradiis bay ku imaanayaan leylat albadri afartobnaad iftiinka iyo nuurka sida dayaxoo kale wey weliba afartobnaad habeenka uu ugu iftiin badan yahay walatii taliha kooxda ku xigtana calaa dawi kawkabin dayax iftiinkiis duriyin ifaaya fi samaa cirka ka ifaayoo kale wey likulli imri'in qof walbaoo minhu ahlujannaha ka mida zawjataana laba naag buu qabaa inataana laba ah soo maarti markuu nin walba laba naag oo xawralciin haysto waxaa marka baa badan wey jannada yuraa waxaa la arkayaa nuku suuqihima ayaga dhudhumahooda iyo lugahooda dhuuxiisa dhuuxii gudaha ku jiray yaa la arki min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisa wamaa fi ljannati aczab ku bishaaraysta wamaa fi ljannati jannada gudaheeda ma ahaanin aczabu wax doob ah wax bajala iyo doob iyo muxuu ahaa wax guur la'aana oo reer lahayn jannada ma jirto wey wamaa fi ljannati aczab markaa laba markuu nin walba guursaa haweenkii baa badan markaasaas noqonaysaa xadiidkii nabiga alay slam uu yidhi indalactu fi nnaari fakaana aktaru ahliha annisa iyadana way jirtay marka xaggana waa u badan yihin aggana waa u badan yihin xaggana waa u badan yihin xaggana waa u badan yihin qaar waxay deen banaatu aadam marka laga hadlaayo raggaa maarata lakiin xawralaciin baa jirta xawralaciin jannada lagu abuuro nabi aadan una dhalin baa jirtay kuwaas way kuwa lagu badinayo xadana ibn abi cumar xadana sufyaan can ayub can ibni siriin qaala ikhtasama arijaalu wاnisa raggii haweenkii baa murmay oo dooday ikhtisaab iyo dood cilmiga wey ayuhum fi ljannati akar koodii jannada u badan bay isku qabteen fasa'aluuhu waxay weydiiyeen abaa hurayra faqaala wuxuu yidhi qaala abulqaasim sala allah alay waslam bimili xadiid ibni culaya وxadثna qتayba بن سعيidin qال xadثna cبdالواxد عن بن زiyاad can cumaarat bn lqacqaa qala xadadana abu zurcata bn camr qaala samictu aba hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam wuxu yidhi awalu man yadkhulu janna xaw xadana qutayba bn sacid wasuhayr bn xarb walafdi lqutayba qaala xadadana jariir can cumaarata can abi zurca can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi ina awala zumrati kooxda u horraysa yadkhuluna janna jannada gelaysa calaa suurati alqamar dayaxoo kala wey leylat lbayda faritobnaada waladiina yaluuna kuwa kuxigana calaa ashadi kowkabi duriyin xidiga iftiimaaya midka ugu daran ashadu kowkab xidiga midka ugu daran duriyin iftiimaya fi samaai cirka idaa'ata xagga iftiinka ugu daran laa yabuuruuna ahluljannahu ma kaadiyaan walaa yataqawaduuna ma xaaraan walaa yatamakhaduuna ma khaaka tufaan walaa yadfuluuna candhuufna ma tufaan waxaasoo dhan ma jirto allaale wixii wasakhaa oo dhanba waa la zuuliyey ma jirto amshaatuhum ifraasaadka jirka uu soo saaroo dhan iyo waxaasoo dhan baahi looma qabo wuu cuni wuu cabbi wax haba yaraata ka imaanayo wasakhaana ma jirto amshaaduhum shalladoodu addahabu dahab weeye shariftaa ku shallaysanayaan waa dahab wa rishxuhum dhiidkooduna almisku miski weeye wamajaamiruhum waxa cuudka u ah waxa ay ku fooxsanayaanna aluluwatu wey urwada waa cuudka nooca ugu fiican wey kaasaa idankooda ay wax ku ridanayaanoo markaasi u ah u ah dhuxul u ah waaswaajuhum haweenkooduna alxuulu waa kuwii cascasaa alcinu indhaha weyna wey indha weynku waa qurux wey akhlaaquhum ragga dadka ahlu jannaha akhlaaqdooda iyo dabeecadoodu calaa khuluqi rajulin waaxidin hal nina akhlaaqdiisa oo kale wey hal nina miyuu isgafi hal qofa miyuu isdagaali oo isgafi oo iskhilaafi oo kala tegi waa maya saas kale weeyaan qalbu rajulin waaxid weeyaan dhammaantood walaalo qalbiga isku furaayo wanaagsan aan xumaan qalbiga isku weynin wey wax allah wixii xumaan oo dhanba waxaa lagu reebay jidkastirada lagu reebay wanasacna maa fii suduuri min qilin banaanka iyagoo nadiifa ah la soo gelaya calaa suurati abiihim aabbahood suuradiisii yay ku imaanayaan aadama aadamaha meeqa situuna diraacan lixdan dhudhun fi samaai cirkan lixdan dhudhunoo cirka ayagoo wada dhaadheer wax gaaban ma jirto ahlu jannaha waa dhaadheeryihiin xadana abubakr bin abi shayb abu kurayb qaala xadana abu mucaawiya can acmash can abi saalix can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay slm wuxuu yidhi awalu zumratin kooxda ugu horaysa oo tadkhulu janna geli doonta min ummati ummadayda calaa suurati alqamari dayax oo kale wey leylat albadr afartanaada uma aladiina yaliina kuwa kuxigana ashadda najmin xidiga midka ugu daran fi samaa cirka ku yaallo idaata xagga iftiinka uma hum bacda dalika manaazilu kadib deena manaasil iyo boosas baa lakala leeyahay iyo maraatib waa lakala koreeya laa yataqawaduun ma xaaraan oo walaa yabquluuna ma kaadiyaan oo walaa yatamakiduuna ma qaaoodaan oo walaa yabsuquuna candufa tufaan amshaadahum shalladoodu adahab wey wamajaamiruhum waxay ku fooxsadaan alulwatu cud wey warishxum dhididkooda ka soo baxay almiski wey dhididkii ka soo baxaya jirkooda udgoonka ka ugu udgoon yay dhididkooda iyuu noqonaya ur iyo suudh iyo shiir midna ma jirto ahlaaqoom akhlaaqooda calaa khuluqi rajulin waaxidin hal nin akhlaaqdiisao kale wey calaa tuuli abihim aabbahood dheerarkiisay wada leegyihiin aadama aha situuna diriican lixdan dhudhun ayay jiraan sida asalkii baa lagu wada noqonaya qaala ibn abi shayba qaala calaa khuluqi rajulin ayuu yidhi wa qaala abu kurayb wuxuu yihi calaa khalqi rajulin xamlin abuurkii weeye agga dheerarka waqaala ibn abi shayba calaa suurati abiihim aabbaho suuradiisa wey baabun fii sifaati iljanna wa ahliha jannada tilmaanteeda iyo ehelkeeda wa tasbiixihim ehlu jannaha way tasbiixsanayaan subxaana allah baa afkooda ka go'aynin fiiha jannada dhexdeeda bukrata mishariya wa cashiyanis dambe sida qiyaastii wey waa qiyaas waa isku faxsan tahay watiga aroortii ahaan jirtay watiga garabti ahaan jirtay tasbiix bay ka kacayaan tasbiixdaana wax takliifa oo laga rabo oo la imaada laleeyahay oo lagu daba istaagi ma aha waa sida neefta oo kale ayagoo ku raaxaysanaya xadana maxamed bnu raafic xadana cabdurazaq xadana macmar can amaam bnu munabi qaal hada ma xadana abu hurayra can rasuuli ilahi sala la alay slam fadakara xadiida minha waqaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi awalu zumratin jamaacada ugu horraysa talajuul janna jannada geeli ila waa la kala horreeyaaye suwarahum suurooyinkooda calaa suurati alqamari dayaxoo kala weya leylat albadr afritubnaada laa yabsuquun maca nuftufaan fiiha jannada xanuuf luguma tufaayo iyadoo dhanna waa dhalaalaysa waa iftiimaysa walaa yatamakhiduuna khaakha iska dhaaf ma jirta iyaduna walaa yataqawaduuna fiiha musqul iyo xaar iyo meel lagu xaar ma jirto jirto aaniyatun weelashooda wa amshaaduhum iyo shallooyinkooda min adahabi dahabi walfidati baa laga sameeyey wamajaanuinum waxay ku faxsadaanna min aluluwati nooca cuudka ugu fiican wey warishxun mididkooduna almisku miski wey walikulli waaxidin mid kastoo minhum kamina ah zawjataan laba naag buu leeyahay yuraa la arkaya nuqu saaqihima dhudhumadooda dhuuxa ku jira min waraa'i laxmi hilibka gaashiisa dhudhunkooda dhuuxiisi baa la arkaya iftiinka iyo dhalaalka iyo nadaafadda min alxusni qurux xaggeed loo jeeda laa ikhtilaafa baynahum iskhilaaf ma jiro walaa tabaaqula isku carooshana ma jirto maseer ma laha quluubuhum qalbi waaxidin hal qof qalbigiis wey yusabixuuna ilahay bay yusabixuuna allaha ilahay bay u tasbiixsanayaan subxaana allah ay dhahayaan bukratan wacashiya nis hore nis dambe xadaana cثman بn abi shayb وisxaq بn ibrahim wlfd lcثman qala cثman xadaana wqala isxaq abarana jariir can acmash can abi sufyaan can jaabir bn cabdillahi qaal samictu الnabiya salى اllah alيه wasalam yaquul ina ahla اljannati ahlu jannuhu yaakuluuna way cunaan kow wa fiiha jannada wayashrabuuna way cabayaan cunto iyo cabid baa afka laga qaadanin walaa yasfiluuna haddana candhuf ma tufahayaan walaa yabuuluuna ma kaadinayaan walaa yataqawaduuna ma saxaroodaan walaa yatamaiduuna khaaqa ma jirto qaaluu waxay dhaheen saxaabadii famaa baalu dacaam siday yaqaaneen qof cunto cunay oo cabir cunay oo biyo cabay inuu saxaroodo kaadana la arki jiray famaa baalu dacaama iyo rasuul allah cuntada xaggee aadaysaa qaala nabi wuxuu yidhi jushaaun jushaaun waa daaco iyo wa rishxun dhidid rashxun wuu daacon mididna waa ka soo daadanayaan ka rashxilmiski sida miskiga oo kale ah ayaa ka soo daadana waa marka dhalaal iyo qurux iyo xoog iyo caafimaad iyo nicma iyo barwaaqow yulhaamuun waxaa lagu ilhaamiyey oo lagu maaragtay abuuray atasbiixa subxaan allah iyo wataxmiid ayaa lagu ilhaameeyey oo naftoodiiba waxaa la jeclaysiiyey subxaan allah iyo alxamdulilah kamaa sida yulhamuuna nafas neefta ay neefsanayaan lagu ilhaameeyey neefta hadda aad neefsanayso waada hadli iska socotaa mar u kaadin maysid mar aan bal neefsada ii kaadiya ma jirto waad hadli waa iska neefsani waad cuni waa iska neefsani waa jiifta waa iska neefsani waxaaba yaratay dhibaatay kugu haysa male bal bilcagsi raaxayo waxaad dareemaysaa tanafus baad dareemaysaa waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiya can acmash bi hada lisnaad ila qowli ka rashxiil miski oo kale wey waxadaana xasan bn cali xulwaan waxajaaj bnu shaacir kilahuma can abi caasim qaala xasan xadaana abu caasim can ibni jurayj akhbarani abu zubair anhu samca jaabir bn cabdillah yaquul qaala rasuulu llah sala allahu alayh waaalih wasalam nabiga wuxuu yidhi yaakulu ahlujanna ahlujanno waxay cunayaan fiiha jannada dhexdeeda cuntay ka dhergayaan nooc kastaa nooc walba maalada wadaab wax allah wixii macaanaa oo wanaagsanaa o dhanba wayashrabuun sharaab kala duduwan oo iska darsa oo macaan oo weliba loo kidmaynayo koobabka loogu horwado wuldaan mukhalladuun ayaa la sinayaa walaa yataqawaduuna haddana ajabta la arkay ma xaarayaan walaa yatamakiduuna ma haahoorayaan walaa yabuuluun ma kaadinayaan walaakin dacaamuhum cuntadooda dalka cuntadoodaasi jushaan weeyaan ah, waa daacahum wuu daacsan markuu daacsado haddana waa isku daldal ka rashxil miski sida miski oo kale yulhamuuna waxaa lagu ilhaamiya tasbiixa subxaan allah walxamdu lilah ayaa lagu ilhaamiyey kama sida tulhamuuna lagu ilhaamiyey idinkuba annafasa nafsiga qaala wa fii xadiidi xajaaj dacaamahum dalika cuntadoodaasi waa sidaas weeyaan buu yidhi قال وxdثna سعيد بن يحyى الأmوي xdثna أbي xdثna iبن جurayجin قال أخبرna بن زبير عن جابر عن النبي صل سلم بمثل غير أنه قال ويلهمuna التصبيح والتكبير كma يلهمuna النفس marka waa تصبيح iyo تxميid iyo تكبير mxuu ahaa baaqiyaatu صاaلحaadkii ayaa mar ba had lagu sheegay kol tasbiix kol xamdi kol takbiir baabun wuxuu ku saabsanya fii dawaami naciima ahli ljanna ehlu nicmadooda daa'im weeyaan laa yanqatic ma go'o wa tacaala wanuuduun waa loo dhawaaqay an tilkum ljanna jannadiinna wataasi urudtumuuha waa ina dhexshiiyey bimaa kuntum tacmaluun camalka adduunyada aad camal fali jirteen iyo shaqadii aad shaqayn jirteen iyo sabirkii aad xumaanta ka sabirteen salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma cuqbadaar wixii aad ka sabirteen mucaasidii aad ka sabirteen iyo daacadii aad ku sabirteen iyo dhibaatada adduunyada ad ku sabirteen salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqbadaar gaala laleeyahay sabirka sababtiis xadaana zuhayr bn xarb xadaana cabdiraxmaan binu mahdi xadaana xamaad binu salm can can abi raaficin can abi hurayrata can inabiy sala allah alay wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi man yadkhulu ljanna qofkii janno gala yancam waa barwaaqaysan yahay waa nicmaysan yahay laa yab'as bu'si iyo dhib ma gaarhaayo kofu janno gala meelu ka galaba laakiin waa lagu kala korreeyaa laa tablaa iyaabuhu dharkiisa ma duugoobo walaa yafnaa shabaabuhu dhallinyarinimadiisuna ma tagto jannada duq iyo oday iyo waxaasoo dhan ma laha markii nabiga calayi salaam uu la kaftamayay islaan habarah oy tiri jannada ilaahay iga bari wuxuu yidhi jannada habar ma gasho ayuu kula tartaa markaasay mooday in la habar baa tahay jannada ma gelaysid bay u malaysay hadday welwelatay oo oyday <clears throat> wuxuu yidhi u sheega sidan ay tahay janno ku geli mayseen inaa inshanahunna inshaaa wajacalnaahunna abkaara curuban atraaba gashaantiinka laga dhiga dadko dhan soddon iyo saddex baa laga gaarsiinaya waa meesha dhulka ugu xoog bay dhahaan badooba hadda yaa jira soddon iyo saddex sooma meesha ayib waa laga tegi laakiin adduunyada ma joogaysid saddex iyo soddon waa laga duqoobi min bacdi quwatin dacfaa min bacdi quwatin dacfaa baa imaanaysa laakiin jannada laa yafnaa shabaabuhu dhallinyaranimadiisa ma tegayso sidaa weeyaan kol dhallinyaranimo duqnimo ay ka dambayso iyo nolol ay geeri ka dambayso raaxa ma laha laatiiba lilcayshi maadaama munaqasatun nadaatuhu bidikaari ilmowti waalharami labada intay joogaan ay calwidayso noloshu noloshu intay duqnimo iyo geeri ay calwidayso dhiib iyo raaxa ma laha wey qaala xaddaana isxaq bn ibrahim wacabd bn xumayd walafd lisxaaq qala akhbarana cabdiraزaq qala hawri wuxuu xaddaثani abu isxaaq an alaqara xadaثahu can abi saciid الqudri abi hurayra can nabi sal l slam qaal yunaadii munaadin mid baa dhawaaqaya xaq alla ka dhawaaqi ina lakum waxaad leedihiin ahlu jannow an tasixuu inaad caafimaad sanaataan falaa tasqamu abadan weligiin ma xanuunsanaysaan wain ujiranaysaan waina lakum waxaa inii sugnaan an taxyaw inaad noolaataan falaa tamuutu abadan weligiinodan ma geeriyoonaysaan hal geeri basaa qofku dhimanaya waina lakum waxaad leedihiin an tashibuu inaad dhallinyaro ahaataan falaa tahramuu abadan weligiin ma duqoobaysaan waina lakum waxaa inii sugnaan an tancamu inaad barwaaqo ku jirtaan falaa tab'asuu weligiin ma baahanaysaan abadan weligiin bu'si iyo gaajo iyo abaar inagu dhic mayso fadalika qowluhu caza wajal wanuudu an tilkum اljannatu uridtumuuha waa sida iniin dhexheshiiyey bima kuntum tacmaluun baabun fii sifati qiyaam aljanna jannada teendadeeda iyo guryaheeda wamaa lilmuminiina iyo waxaa muminiinta u sugnaaday fiiha khiimadaasi gudaheeda oo min alahliina naaga iyo xaasasa aya haweena xadadana saciid bn mansuur can abi qudama wahuwa alxaaris bn cubaydin can abi cimraan aljawli cabdimalik bn xabiib can abi bakr bn cabdillahi bn qaysin can abihi can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal ina lilmumini waxaa u sugnaaday muminka fi ljannati wuxuu ku leeyahay lakiimatan qiimo guri afar gees oo murabaca min luuluin jawhar ba maaha teendhada adunba lagu fahansinaya jawaan bay ka samaysan tahay waaxidatin keliya mujawafa oo haddana loo sameeyo jawf gudaha ka ballaaran qolal ballaaran bay leedahay duulaha dheerkoo sitiina maylan lixdan mayl wey maylku ma garanaysa intuu yaadi lilmu'mini fiiha ahluun muuminka waxaa u degan guriga intaa dhan iyo qasrigaas aan is arkaynin ee kala fog ehelaa u degan yaduufu calayhim almu'min mu'minku ku wareegaya ehelkiisa iyo naagiisa falaa yara bacduhum bacda barkood marka kale ma arkaayaan mid walbaba keligeed bay isku aragtaa kiiro ma jirto masee waxadana abu qasaan almisnaci xadana abu cabdisamedin qaala xadaana abu cumraan aljawni can abi bakr bn cabdillahi bn qays can abihi ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala fi ljannati khaymatun khayma ahaatay guri weyn min luulu'atin jawhar laga sameeyey mujawafa jawf iyo guda loo sameeyey ballaaran oo qolal leh xarbaha ballaceedo situura miilan weeyaan fii kulli zaawiyatin qol kasta oo minha qolalkeeda ka mida ehlun reer baa degan waa meesha eh, yaa u joogaya naag baa u joogta meesha ay leeyihiin laba ka badan tahay ilaa toddobaatan baa qaarkood gaarsiiya maa yarawna alaakhariina kuwa kale ma arkayaanoo yaduufu calayhim lmuminu muminkuun baa dul wareegaya waxadana abubakr bin abi shayba xadana yaziid bin haruun akhbarana hamaam can abi cimraan jawni can abi bakr bin abi muusa bn qaysin can abihi can inabiyi sala allah aleh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi alkhaymatu duratun khaymada iyo gurigaa la sheegaya waa jawhar duuluhaa dheerakeedan fi samaa xagga cirka situuna maylan bay jirtaa fii kulli zaawiyatin qol walba iyo luuq walbaba minhaa ahlun baa lilmumin u degan laa yaraahum laakharuun kuwa kale ma arkayaan baabun ma fi dunya min anhaar janna jannada webiyaasha jannada waxa adduunyada hadda ka jooga oo ilaahay qudradiisa subxaana wa tacala wamaa dalika cala allahi bicasiis jannada webiyaashii jannada qaar ka mid a ah yuu ilaahay ardadana ku abuuray oo soo geliyey marka sidii jannadii iyo qaabkeedii inayn ahayn laakiin imtidaad in asal ahaan xaggaas maaragtay ilaahay uu kasoo uga soo jiiday yaa dhici karta laakiin sidii jannada boqolkiiba boqol jannada wixii lagu yaqaanay ee nicmadeeda iyo barwaaqadeeda iyo go-idlaanteeda iyo wasakh la'aanteeda iyo nadaafad wixii oo dhan way ka duwaan kartaa laakiin inay afar xagga ka soo jeedaan xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana abu usaamata cabdullahi binu numayr wacali bnu musir can cubaydillahi bni cumar xaw xaddaana moxamed bin cabdillahi binu numayr xaddaana moxamed bnu bishir xaddaana cubaydullah can khabiib can khubayb ibni cabdiraxmaan can xafs ibni caasimin can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi sayxaanu wajayxaanu walfuraatu waniil afartaa webi kullu mid walba min ahli aljana bay ka mid yihiin baabu yadkhulu janna jannada waxaa gala aqwaamun dad afidatahum qalbigooda milu afidati dayr oo kale dad quluubtooda sida shimbirahoo kalea jannada geli maxaa laga wadaa riqat lquluub qalbigoodaa jilicsan waa dad qalbi jilicsan oo qalbi aan geeg aan ku jirin iimaan iyo khayr iyo wanaag iyo iimaanka nuurkiisii uu jilciyey wy waxaa kaloo laga wadaa khawfka iyo xagga cabsida shimbiraha xagga taxadarka iyo cabsida aad bay maaratay iyay u cabsi badan yihiin oo waxaa la dhahaa axdaru min algulaab saasaa la dhahaaba axdar hebel wuu ka digtooni badan yahay uu ka maaragtay digtoonida xaggeeda baalka la yihahda tukaha tukaha ugu digtoon badan bay dhahaan marka waa shimbaruu ka mid yaha isaguna dhinacaana waa la sheegay wa qiila xagga tawakulka iyo tala saarashada low cala allaahi e, e, kama muxuu ahaa e, ya xaqa tawakulihi la razaqakum kamaa yarzuqu dayr sidaasoo kale washimara agga tawakulka lagu yaqaana tala saarashada waxba ayadoon haysanin bay iska bixi ayadoo daragsaba weliba afka wax ku otay imaanaysa sidaasoo kale ahlujanna dad mutawakiliina oo ilahay tala saartay muctamidiin cala allahi wamultajiin ila allah dadkaas way dadka jannada galay xaddaana xajaaj bnu shaacir xaddaana abu nadar haashim bnu qaasim allayfi xaddaana ibraahim yacni bnu sacdin xaddaana abi can abi salamata can abi hurayrata can nabi sal l slam qaal yadkhulu ljannata aqwaam jannada waxaa galaya dad afidatun quluubtooda mila afidati dayr oo kale ay tahay xadana maxamed bn raafic qal xadana cabdrazaq ahbarana macmac can imaam bn munabi qaala hada ma xadaana bi abu hurayra can rasuuli اlahi sala اlah alay slam fadakara axaadiida minha waqaala rasuulu اlahi sala اlah alay slam khalaqa allahu caza wajal aadama nebi aadam ilaahay wuu abuuray calaa suuratihi buu ku abuuray suuradiisaas adduunka uu ku yimid ee sanada looga soo dejiyey taas wax tadaruj iyo maraaxil soo maray ma ahee idmaha uga keedhalanaya asagoo yar buu dhalanaya wuu fadhiista wuu gurguura ilaa akhii wuu weynaa wuu kori aadam saa ma ahayn hal mar unbaa lixdan mitir lixdan diraac lixdan diraac oo dheer umuu ilaahi subxaana wa tacala intuu ka dhigay u istaajiyey marka khalaqa allahu casa wajal aadama calaa suuratii suuradiisa duulow dheerkiisa tuuna diraacan lixdan diraac isagoo suuradiisan had adduunka ku imida tabtaasa lagu abuuray wax soo koray maaha falamaa khalaqahu markuu ilaahay abuuray qaala wuxuu yidhi idhar orod tagoo fasallim waxaa salaamta markii nafta lagu afuufay calaa ulaa'ika nafar kooxdan salaam wahum nafaru min almalaa'ika koox malaa'igoo juluusu meel fadhiya yani orod salaam fastamic dhegaysta maa yuxayuunaka waxay kugu salaamaan kugu falceliyaan oo kugu jawaabaan bal dhegayso fa innahaa waxaad ka maqli doonto taxiyatuka waa salaantaadi wa taxiyatu duriyatika carruurtaada salaantooda weeyaan qaal fadahaba waa tegay faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum faqaaluu waxay dhaheen assalaamu calayka waraxmat ullah qaala fazaaduu waxay ugu dareen waraxmat ullah bay ziyaadiyeen qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi fakulu man yadkhulu janna qof kasta oo jannada geli calaa suurati aadam aadam suuradiisii oo kale weeye aabbihii bay u ekaanayaan waduuluhu dheerkiisuna qof walba situuna diraacan lixdan u dhun weeye falam yazil ilkhalqu khalqiga kama zuulin yanqusu inuu nusqaamayo bacdu nabi aadam lixdan udhun buu ahaa marka dadkii carruurtiisii iyaguna dheerarkii way lahaayeen saasaa loo nusqaamaya loo yaraanaya xata alaana ilaa hadda ilaa hadda dadku way sii gaabanayaan marka dambe waxaaba soo baxayba qaar hal dhudhunan ama laba dhudhunan ayaa soo baxday oo yar yar oo aad u sii yaryaro qabiilo waxaaba jira waddamo waxaaba jira dadkooda aad u yaryar yihiin oo islaanta lixdan jirka aad u malaynaysa gabadh oo gashaantiya oo ninka toddobaatan jirka aad u malaynaysa wiil yaroo kuraya aad u malaynayso marka dadku nusqaantaasa ku bilaabatay wa ilaa asalkii aadam markii loo noqday meesha laga farcamay lixdan dhudhun buu ahaa dheerarkiisa wallah aclam bilah tawfiq sal allah wasalam calayh